بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu ku guda jirnay mawduucii aynu kaga warramaynay taariikhda islaamka gaar ahaana ay diiradda saarinay siiradii iyo taariikh nololeedkii saxaabigii weynaaye cabdillahi ibnu zubayr radi allahu canhuma waxaynu ka soo warramnay khilaafadii cali ibn abi taalib ayay inoo joogtay markii marka amiirulmuminiin uu noqday ee loo doortay marka xilka madaxtinimada waxaynu tilmaamnay in markiiba ay dhacday yani khilaaf uu dhacay fara badan khilaafkaasina uu ahaa fitnadii weyneyd ee ahayd dilkii cuhmaan radi allahu canhu walaalayaal dilka cuhmaan mid sahlan muu ahayn wax sahlan muu ahayn wuxuu ahaa mid aad u weyn wuxuu ahaa mid gilgilay qof kasta oo muslim ah oo dunida ku noolaa xilligaa iyo qof kastaoo muslim oo iminka nool gilgilaya weeyaan walaalayaal sababtoo ah qaabkii loo dilay ayaa ahaa qaab xaqdarro ah qaabkii loo dilay ayaa ahaa dulmi qaabkii loo dilay ayaa ahaa gardarro marka waxay bilowday albaabkii fitinada walaalayaal waxaanu inoo joogtay saxaabadii joogtay dhulka sham gaar ahaan e, macaawiya bin abi sufyaan iyo markaa dadkii deganaa dhulka sham oo ka hor yimi khilaafadii cali bn abi taalib ayagoo dalbaday e, tha'ru cuthmaan ibni cafan yacni aargoosigii cuthmaan ibn cafan dadkii dilay in laga aargoosto sidoo kale waxaanu tilmaamnay in saxaabo kaloo waaweyn laftigoodna ay joogeen magaalada maka sida caaisha bint abibakar iyo talxa ibnu cubaydillah iyo zubayr ibn alcawaam radia allahu canhum marka walaalayaal reer makana ama saxaabada maka joogtayna waxay isku waafaqeen baynu nidhi inay qabtaan magaalada basra cali laftigiisna wuxuu u jihaysnaa dhanka dhulka sham maxaa dhacay haddaba aynu ku bilowno qoladii joogtay magaalada maka ee qabanaysay magaalada basra ee caaisha binta abibakar ay hogaaminaysa way baxeen walaalayaal magaalada makay ka baxeen waa laysusii sogootiyey kadibna eh, nintii jidka lagu sii jiray waxaa dadka tujinayay cabdillahi ibnu zubayr radi allahu canhuma eh, waxaa adimayey marwan ibn alxakam ayaa addimayey habeenkii markaa goor habeen ah iyagoo maraya meel la dhahdo ama biyo la dhaho ma ab halkaa markay marayaan ayaa waxaa ciyey ay baa ay idaaciyaysa waxaa maqlay marka caaisha bint abibakr caaisha dabcan waxay wadatay maxay maxram bay dee wadatay waxay wadatay walaalkeeda dee cabduraxmaan ibn abibakara iyo wiilkii ay dee habaryarka u ahay dee cabdillahi ibnu zubayr marka gabadh iska soconaysa ma jirto maxram bay leedahay marka caaisha waxay tidhi iyadoo hawdajkeedii saaran ama awrka dusheeda qolkii yara ee hawdajka ahaa ku jirta ayay waxay maqashay aydan ciyaysa dadkiiba weydiisay meeshan aynu joogna waa halkee waxaa yidhi waa ma ilxaw ab ayaa la dhahaa dabadeedna labadii gacmood ba isku dhufatay iyadoo muruga ay ka muuqato waxay tidhi inna lilaahi wa innaa raajicuun ilaahay baan alla ilaahay baanan xaggiisa u laabanin waan anigu waan noqonayaa bay tidhi waxaan ku noqonayaa magaaladii maka iyo dhulka madiina ayaan ku noqonaya waxaa la waayo waxay tidhi waxaan maqlay rasuulkii ilaahi sala allahu aleyh wasalam oo kuli haweenkiisa ayatukunna alatii tanbaxuha kilaabu xawab waa tuma ta idinka idinka mida isagoo la hadlaya haweenkii nebiga ayuu wuxuu leeyay nebigu sala allahu caleyh wasalam waa tuma ta idinka mid ah ee ay biyaha meesha xaw ab la dhahaa ama biyaha xaw ab la dhahaa eydeedu ay ku ciyayso subxaan allah markaa gabadha la sheegayo inaan aniga ahay ayaan is ogaaday bay tidhi markaa waan noqonay xadiis nebi baa markaa sida aha dabadeedna awrkii ay saarnayd bay dhirbaaxday way fadhiisisay markii awrkii la fadhiisiiyey ayaa waxay tidhi hallay celiyaani ilaah baan ku dhaartay gabadha nebiga uu sheegayey biyaha alxaw ab la dhaho aydu ay kaga ciyayso inaan aniga ahayn waa waa u jeeday hallay celiyo rasuulkana dee uga warramay sala allahu aleyh wasalam Eh, sababta dee qof horta mustaqbalka og ma jirto lakiin nebiga waxyi baa u imaniyey sal allahu alayhi wasalam wuxuu mustaqbalkiisa iyo eh, yani haybka ilaahay uu ka daalacsiiyey ilahay baa ila mustaqbalka oge wuxuu ka daalacsiiyey in ay fitna ay soo socoto dhex mari doonta muslimiinta dhexdooda marka caaisha dee mustaqbalkana ma oga haybkana ma oga keliya waxay usoo baxday inay dadka ay heshiisiiso oo keliya ayay usoo baxday markii ay go-aansatay caaisha inay noqoto ayaa saxaabadii waaweynada la socday zubayr iyo talxa ayaa waxay ku adkeeyeen oo ku celceliyeen in ay sii raacdo oo ay qabtaan marka magaalada basra si ay dadku markay arkaan ummahaat lmuminiin ama ummi lmuminiin caaisha hooyadii muminiinta caaisha marka la arko dadkii way dhiiranayaan oo marka waxay marka u dabacsananayaan heshiis iyo sidoo kale waxay ku dhiiranayaan in ay iska dhiciyaan ama ay go-aan adag ay ka qaataan dadkii ka dambeeyey dilkii cuhmaan ibnu cafan radia allahu canhu arda iyadoo doodaasiba ay socoto ayuunbaa waxaa dhacday qayle waxaana leeyahay annajaa annajaa war hanala soo gaadho hanala soo gaadho ciidankii cali bin abitaalib baaba soo dhowaadayba deetana dadkii meeshii way ka kaxeen waaba la kacay dhankii iyo magaaladii basra loo hinqaday magaaladii basra markii ay u dhowaayeen ayaa eh, caaisha maadaama iyo hogaamiye tahay ama gudoomiyaha hogaaminaya marka ciidankan ay tahay waxay iclaanisay ama ay u sheegtay imaanshahooda ninka la dhahdo alaxnaf ibnu qays axnaf ibnu qays wuxuu ahaa nin taabiciyo wanaagsan ayuu ahaa laakiin wuxuu ahaa nin ciidan fara badan oo toban kun gaadhaya haysta marka way u sheegtay inay imanayaan si ay ugu soo biro ayaga sidoo kale magaaladii basre markay usoo dhowaadeen waxaa maqlay imaanshahooda waaligii cali bin abi taalib uu magacaabay dhowaan dhowr casho ka hor uu gebigiisaba la magacaabay ee cuthmaan ibnu xunayf ayaa markaa maqlay in ay yimaadeen caaisho iyo zubayr iyo dalxa iyo ciidanna ay hogaaminayaan deetana wuxuu diray laba nin buu diray mid waxa weeye cimraan ibni xuseyn radi allahu canhu saxaabigii weynaa weye qaaliga ahaa waa saxaabigii samirka badnaa ee muddo soddon sannadood ah sariiryaal ahaa soddon sannadood buu u dulqaadanayay xanuun iyo dhib haysatay oo aanu furaashka ka kicinin radi allahu canhu arda marka saxaabigaasuu cuthmaan ibni xunayf uu soo diray oo la dhaho cimraan ibni xuseyn baa la dhahaa iyo taabicigii weynaaye la odhan jiray abulaswad addu'ali abulaswad aduali waa waadicu cilmu naxw waa ninkii dhigay aasaaska cilmiga naxwaha iyo luuqadda afka carabiga ayaa la dhahaa abulaswad addu'ali labadaa nin baa sisoo raacay waxay u yimaadeen caaisha way waraysteen waxay dhaheen hooyadii muuminiintae maxaa ku keenay waxay tidhi waxaanu nimi inaan dalbanno aargoosigii kuwii daadiyey dhiiggii cuthmaan sidoo kale eh, waxay tilmaamtay in cuhmaan la dilay isagoo eh, laga gardaran yahay oo xaqdarre lagu dilay oo lagu dilay beledun xaraam beledkii xaraamka ahaaye magaaladii sharafta badneed ee madiinat almunawara la dilay bil ilaahay uu xarimay in dadka sidaasoo kale loo laayo oo ahayd bishii dulxaj ee loogu talagalay in la xajaba subxaan allah xilligaasay ku xadgudbeen bishiina waa ku xadgudbeen iyo waqtigii beledkii iyo makaankii iyo booskiina way ku xadgudbeen nimankani markaa dhaafi maynabay leedahay sidoo kale waxay labadii nin u tegeen eh, talxa ibni cubaydillaah iyo zubayr bay u tegeen labadoodina warkii ay caaisha sheegtay ayaa markaa ay sheegeen markaase waxay weydiiyeen oo miyaanu cali bin abi taalib idinla gelin bayaco oo aydan dowladda markaa aydan la heshin subxaan allah markaa waxay dhaheen lamanaan gelin iyadoo eh, seefta qoortana lagaga hayo dabcanna kuwii ku kacsanaa marka thuwaarkii markaa magaalada madiine haystay dee ka dambeeyey dilkii cuthmaan ayaa markaa saxaabada waaweyn ku qasabtay inay heshiiska ay galaan oo cali ay la galaan baycada dabadeedna warkoodii way caddeeyeen kooxdii caaisha ee hogaaminaysay labadii nin way noqdeen waxay ku noqdeen waaligii iyo barasaafkii joogay markaa magaalada basra ee cuthmaan ibnu xunayf lo jiray warkiiba u sheegana waxay dhaheen islaamkii fitno weyn baa markaa soo food saartay rasuulkana sal allahu aleyh wasalam hadda kahor ka warramay oo wuxuu yihi sanadada shan iyo soddonaad iyo lix iyo soddonaad hijiriyada fitnooyin baa dhacaysa markaas saxaabadu dareenka noocaasna way lahaayeen ridwan calayhim dabadeedna cuhmaan ibnu xunayf oo dee waaliga ahaaba wuxuu ku yidhi ninkii cimraan ibnu xuseyn la odhan jiray ila tali niyahow ila tali buu yidhi marka wuxuu cumraan ibnu xuseyn radi allahu canhu ku dhahay anigu waan iscasilaya yacni anigu waan ka fadhiisanayaa fitnadane oo gurigaygan anigu fadhiisanaya ee adiguna gurigaaga fadhiiso marka cuthmaan ibnu yani waxaan u jeedaa cimraan ibnu xusein isagu saasuu ku tegey fitnada uu ka fadhiistay isagu kamuu qaybgelin marka laakiin cuthmaan ibnu xunayfo dee waaliga ahaa ayaa wuxuu ihi maya anigu waan difaacaya magaaladaydan ilamaa iyo intuu i imanaayo amiir lmuminiin cali ibn abi aalib ciidankiisiibuu isagu iska hagaajistay uu diyaarsaday wuu khudbadeeyey kadibna nin kale ayaa kacay oo kadaba khudbadeeye oo wuxuu dhahay magaalada basray dadkii deganaa magaalada basray dhegaysta dadkan iminka inoo imanaya ama kooxdan ay caaisha hogaaminayso haddii ay cabsanayaan oo baqasha ay ku jirto oo ay beledkeenna iyo dhulkeenna ay soo bideen ammaano iyo nabadgelyo waynu nabadgelinaynaa buuri haddii ay doonayaan in eh, la laayo dadkii ka dambeeyey dilkii cuhmaanna eh, dee inaguma nihin dadkii dilay buu yidhi deetana waxaa kacayn in la ydhahdo abulaswad asacadi eh, wuxuu yidhi nimankani ama kooxdani waxay u timi in aynu ku kaalmayno oo aynu ku saacidno ku caawinno sidii loo layn lahaa ama maxkamadda loo keeni lahaa oo xukunkii qisaastaha loogu ridi lahaa dadkii ka dambeeyey dilkii cuthmaan ibnu cafaan kuwaasi ha noqdaan innaga oo reer basra ah iyo kuwo kalabe markaa waxaynaga doonayaan caawimiyo kaalmo kelmadda markuu dhahay abulswad sacdi ayay markaa dhagaxaan bay ku dhufdhufteenoo waa la shiiday marka halkaa waxaa ka caddaatay in eh, masaajidka iyo magaalada basre laftigeedaba ay ka buuxaan dad ka dambeeyey dilkii cuthmaan radi allahu canhu ardah caaisha radi allahu canha iyo ciidankeedii way soo hinqadeen waxay yimaadeen meesha la dhahdo almarbad oo meel aad ugu dhow magaalada basra ah halkaa markay yimaadeen ayaa waxaa soo baxay dadkii deganaa magaalada basra marka kuwo qolo badani waxay ku biirtay caaisha safkeedii bay kusoo biireen kuwo kalena waxay soo raaceen cuthmaan ibnu xunayf oo dee waalikaha ahaa ama barasaabka ahaa magaalada basra ayay soo raaceen iyagoo ciidana halkaa meesha la dhahdo marbad ayay ku kulmeen marka kadibna waxaa hadlay talxa ibnu cubaydillaah zubayr ibn alcawaam iyo caaisha dhammaantood way hadleen waxay dhaheen annagu waxaanu rabnaa dadkii laayay cuthmaan dhiiggoosa dhulka ku daadiyey kuwaasaa la rabaa dilkoodii oo xukunkii la doonaya in lagu fuliyo wax kale uma soconno dembiilayaashiyo dhagar qabayaashaasaanu annagu halkan unin subxaan allah labadii ciidan maadaama is arkeen waa laysku tuurtuuray warmihii iyo dhagxaan iyo waxbaa laysku tuurtuuray dabadeedna waxaa bilaabmantay in koox ka mid ah ciidankii cuthmaan bnu xunayf in ay kasoo jabaan oo ay kasoo gurtaan oo ay kusoo biiraan ciidankii caaisha radi allahu canha marka ciidankii caaisha markaa siyaaday oo kordhay kadibna ninka la dhahdo xukaym ibnu jabala ayaa wuxuu soo qaabilay ciidamadii ay hogaaminaysay caaisha deetana wuxuu bilaabay dagaal ninka xukaym ibnu jabala ah waxa weeye waa nin wuxuu ka mid yahay dadkii ka dambeeyey dilkii cuhmaan ibnu eh, cafan radi allahu canhu gadaal baynu ka sheegin doonaa marka dagaalkii bay bilaabeen caaisha waxay faraysaa dadkii war gacmihiina laabta oo oh, ha dagaalamina kana weerarkiibuu soo qaadaya subxaan allah deetana caaisha waxay fartay ciidankeedii in ay qabtaan bal hadda dhanka midig iyo meel xabaala ahayd oo maqbaratu bani mazin haddaba halkaayna galaan halkiibay galeen habeenkiibaa yimi habeenkiibaa soo kala dhex gala waa la kala tegey maalintii ku xigtay baa laysku soo noqday dagaal qadhaadh baa dhacay waa laysgalay oo waa laysku madhay marka halkaa dad badan baa waxaa laga laayey ciidankii uu hogaaminayay cuhmaan ibnu xunayf lo jiray ninkii waaliga ka ahaa magaalada basra markii ay arkeen in meeshii dagaal uu ka dhacay oo dagaal qadhaadhi ay dhacdo dad badan ay ku dhinteen ayaa waxay dhaheen war waynu heshiinaynaay maxaynu samaynaa waxay dhaheen warqad baynu u diraynaa magaalada madiina warqaddaa waxaa lasoo weydiinaya haddii dalxa iyo zubayr labada saxaabiya waaweyni haddii ay cali bin abitaalib ay baycada la galeen oo ay markay baycada la gelayeen ay si iskood ah ay u galeen iyadoon cidi qasbaynin markaa ciidankiinu magaalada basra waad iskaga tegaysaana waad ka noqonaysa laakiin haddaad ku gasheen baycada sida la sheegaya laleeyahy baycaad cali bin abitaalib la soo gasheen haddii baycadaasi ay tahay mid aad karaahiye ku gasheen iyadoo laydin qasbayo oo ay caddaato taasi markaa magaalada basro waan idiin furaynaa albaabadeenna saasa labadii qolo ay ku heshiiyeen marka waxaa la diray eh, qaadigii magaalada basra oo la odhan jiray kacab ibnu lswar raximah llahu raxmatan waasica oo ahaa nin qaadiyo oo cilmi badan oo qaadi ka ah magaalada basra xilligii cumar ibnu khataab iyo cuthmaan ibnu cafaanba kacab baa baxay markaa wuxuu tegey magaaladii madiina wuxuu weydiiyey dadkii magaalada madiina buu weydiiyey magaalada madiine xilligan waxaa intooda badan jooga oo haysta dadkii ka dambeeyey dilkii cuhmaan eh, radi allahu canhu oo awoodii sare leh cali bn abi aalib dabcan ha isagaa khaliif ah laakiin awood weyn bay ku leeyihiin ciidanka cali bn abi aalib radi allahu canhu marka wuu weydiiye wuxuu yidhi zubayr iyo dalxa miyay heshiis la galeen cali bn abi aalib cid ku dhacday in ay ka jawaabto waa la waayey marka keliya waxaa istaagay saxaabi geesi ahaa oo aabbihiina uu geesi ahaa waa usaama ibnu zayd radia allahu canhuma saxaabigaasa wuxuu dhahay talxa iyo zubayr waxay baycada la galeen cali bin abitaalib iyagoo makruuhiin ah iyadoo la qasbayo seef madaxa lagaga hayo ayay la galeen kadibna thuwaartii iyo nimankii qolqolatooyinka ahaa ee ka dambeeyey dilkii cusmaan ayaa kusoo booda waxay dooneen inay dilaan dirqi iyo tubbaas baa lagaga qabtay markaa saxaabigii usaama ibnu zayd radi allahu canhuma kadibna cali ibn abi aalib laftigiisiiba warqad buu u qoray waaligiisi ama barasaabkiisi cuthmaan ibnu xunayf ee magaalada basra uu leeyahay labada nin ama talxa iyo zubayr markay keli keliya ahaayeen waa la qasbayey oo seef baa madaxa lagaga hayey bayacada markay gelayeen laakiin markay jamaacada ay ahayd ee koox dhan ay ahayd markaa lama qasbin buu leeyay Eh, warqadii waxaa qaaday kacab ibnulaswar baa qaaday wuxuu u geeyey marka cuthmaan buu u geeyey oo joogay dee basra eh, wuxuu yihi warkani waa war cusub weeye eh, maadaama warkiina uu sidaa u yimi o dee ay caddaatay in aan dalxa e, iyo markaa e, zubair ay baycada galeen iyadoo markaa seefo madaxa lagaga hahayo oo ay e, qaab qasbid ah oo kale ay ku galeen waxay dheheen marka haddaba waxay dalbadeen dalxa iyo zubair waxay dalbadeen in uu ninka cuhmaan ibnu xunayf la dhaho sidii aynu ku ballannay dee inaad baxdid magaalada basra waa albaabadaad furtid cuhmaan wuu diiday dabadeedna goor habeena ayuu cuhmaan soo bixi waayo salaadii siduu dadka u tujiyo dabcanna waxaa jirta dhaqan iyo caado ah qofka markaa meel amiirka ah ama waalika ah ama barasaabka ah ayaa ahaana cidda salaada dadka tujisa mimbarkana istaagta khudbadda u akhrida dhaqanka muslimiintu sidaasuu ahaa mar walba marka salaadii buu soo bix waayey salaadii waxaa tujiyey cabduraxmaan ibnu cutaab ibnu asad ama ibnu usayd ninkaasaa salaadii dadkii tujiyey kadibna koox ka mida ah dadkii magaalada basro joogay ayaa islaysay oo dagaal baaba dhex maraya is afgaran waa dagaal qaraadh baaba dhaco afartan qof baaba ku dhintay hal mar subxaana allah dabadeedna waxaa dhacday walaalayaal kuwii marka kooxdii awoodda badnayd lahayd oo dee mid ahayd ciidankii caaisha ay hogaaminaysay iyo dalxa iyo zubayr ayaa waxay galeen qasrigii uu joogay ninkii la odhan jiray cuthmaan ibnu xunayf ayay galeen markay soo galeenna way soo qabteen deetana gadhkiibay ka xiireen timihiibay ka ruujiyeen arrintaasina arrin waxay ahayd ceebayn la ceebaynayo wejigiisa tabcan layskuma ogeyn saxaabada waaweyney may ogeen kamanay ogeen laakiin dhallinyaradaas saas intay meeshii gashay arrintiisaa u qulubto waxaasoo dil ahna meeshii keentay ninkii dhammaa ee barasaabka meesha ka ahaana wejigiisa timihii kaga cayaartay subxaan allah Uh, waxay u keeneen ninkiio markaa garhkii laga xiro gerhmaleyte laga dhigay ayaa waxa loo keenay talxa iyo zubayr markaasay dhaheen anagu arrinkan maanaan falin oo maanaan farin dadka wayna weyneeyena waxay dhaheen arrintan waa arrin aad iyo aad u weyn waxaana aad samayseen dabadeedna waxay uh, u gudbiyeen caaisha radi allahu canha caaisha waxay fartay in ninkan faraha laga qaado lana sii daayo waana la sii daayay sidaa markaa magaaladii basra waxa gacanku haynteeday qabsaday ciidankii caaisha ay hogaaminaysay iyo dalxa iyo zubayr ayaa gacan ku hayntii magaalada qabsaday dabadeedna cabdiraxmaan ibn abi bakar radi allahu canhu ayaa isagana waxaa loo dhiibay baytulmaalka ama meeshii hantidii dadka muslimiinta xoolihii bay qaybiyeen markaa ciidankii markaa waxaa loo qaybiyey dadkii reer basra iyo dadkii kale soo galay ciidankii caaisha iyo ka mid ahaa way qaybsadeen waxa wax loo diiday markaa qatalata cuthmaan kuwii reer basra ka mid ahaa ee ka dambeeyey dilkii cuthmaan ayaga waxba lama sinina waa la qadiyey marka arrintaasi cadho badan bay ku keentay dabadeedna nin ka mid ahaa raggii ka dambeeyey dilkii cuthmaan oo xukaym ibnu jabala la odhan jiray ayaa farda soo kaxaystay isagii ee saddex boqol oo nin bal ee ninkana waxaa la tilmaamaa inuu ahaa raggii ku dhuftay seefta cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canh marka dagaal baa bilaabmay dagaal qadhaadh baa eh, meeshii ka dhacay waa la isku laayey waa la isgalay ninka la ydhahda haddaba xukaym ibnu jabala ee aynu nidhi wuxuu ka mid ahaa raggii laayey ama dilay cuthmaan ibnu cafaan nin geesiyana wuu ahaa marka eh, dagaal baa dhacday lugta la gooyey kolkii lugta la gooyey buu lugtiisii intuu ka daba tegu lugtii soo qaabtay lugtiisiiyo go-an deetana wuxuu ku dhuftay kii dilay isaga ayuu ku dhuftay markaa lugtiisii dabadeedna wuu dilay subxaan allah <laughs> nin intuu lugta la gooye lugta intuu iska soo jaray ku dhufanaya ninkii dilay deetana dilaya kii dilay subxaan allah maadaama waktigaanay joorin dee wax dhiig joojinaya wax noocaasa ninkuna lugtu ay go-an tahay wuu ogaa kolliyo kolliba inuu dhimanayo markuu tamar yaraaday ayaa wuxuu ku seexday kii uu dilay ee isagana dilay ayuu barkin ka dhigtay nin baa soo mara wuxuu ihi war yaa ku dilay markaasuu ihi wisaadatii barkintayda ay dishay subxaan allah marka halkaa waxaa lagu dilay dad gaadhaya ilaa iyo toddoba boqol ilaa toddobaatan qof baa lagu dilay halkaas oo ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey dilkii cuthmaan dad gaadhiya toddobaatan sabciin yacni ilaa toddobaatan meelaha gaadhaya sagaal iyo lixdan bay dileen hal qof baa baxsaday halkaa qofna baxsaday waxa la dhahdaa xurquus ibnu zuhayr waynu ka warrami doonaa arrintiis marka reer basra ciidankii ay hogaaminayeen zubayr iyo talxa iyo caaisha waxay cagta mariyeen qatalata cuthmaan raggii dilay cuthmaan ibnu cafaan way ka aargoosteen gaar ahaan dadkii joogay magaalada basra saddex meelood baana dee laga soo abaabulay hadda ka hore waynu sheegnay waa masar iyo kuufa iyo basra basra marka way ka aargoosteen hal nin mooyaane halkaa ninna waa ninka mushkiladoo dhan ku keeni doonaa marka dambe deetana warqad bay u diraan dhulkii sham shamna de waxa joogay mucaawiya oo ay leeyihiin war ku bushaarayso reer shamow raggii markaa qatalata cuthmaan ee ka dambeeyey dilkii cuthmaan ee reer basra kuwaala waanu laynay leeyihin aynu kusoo soo noqona haddaba bal magaalada madiina iyo markaa amiirkii mu'miniinta caliy bn abi aalib radi allahu canh eh, waxaanu hadda ka hor tilmaamnay inu cali radi allahu canhu uu ku wajahnaa dhulka sham laakiin markii uu maqlay warkan cusub ee talxa iyo zubayr inay qabteen dhankan eh, magaalada basra inay qabteen ayuu dadkii u khudbadeeyey marka cali bn abi aalib isagoo ku dhiirinaya in ay eh, raacaan oo ay la qabtaan magaalada basra si ay ugu diidaan Eh, in ay galaan marka magaalada basra iyo haddii ifanba ay galeen in laga soo saaro ciidankii ay caaisha radiallahu canha ay hogaaminayso marka arrintaasi muslimiintii way ku adkaatay waxoogaa dadka qaar yeelay way jiraan lakin way ku adkaatay sababto waxay ka cabsanayeen inay fitna dhacdo ama dagaal u dhaco Ehm, dhowr saxaabiyo keliya ama saxaabada waaweyn keliya afar unbaa la sheegaa oo markaa ehm, cali bin abi taalib radi allahu canhu ku raacay in u baxo ehm, magaalada basra afarta saxaabi waxay kala ahaayeen abulhaytham ibnu tayhan iyo abu qataada alansari radi allahu canhu ziyad ibnu xandala iyo khusayma ibnu thabit khusayma ma aha saxaabigii e, du shahaadateyn e, yani labada shahaado e, shahaadadiisu ama markhaati furkiisu uu dhigmaya laba markhaatiye nebigu tilmaamay in hal mar markhaatigiisa keliya uu u dhigmo laba nin maaha kaas waa nin kale weyn khusaymahaasi ibnu thabit wuxuu geeriyooday xilligii cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu arda marka cali bin abi aalib ciddii uu ciidan heli karaya wuu kaxaystay magaalada madiina ayuu ka baxay isagoo ku wajahan magaalada basra oo doonaya bal hadday inuu ka gaadho ciidankii zubayr iyo talxa iyo caaisha ay hogaaminaya bal inuu ka gaadho ama uu ka soo saaro magaalada haddii ay galeen magaalada maka iyo madiina oo uu ka telinayey wuxuu kaga tegay laba nin oo walaala ahaa oo uu adeerkii uu dhalay cabaas ibni cabdilmutalib waxay kale yihiin waa quthum ibnu cabaas iyo tamaam ibnu cabaas xilligaasi waxay ahayd dabayaaqadii bishii rabiic alaakhir ee sanadkii lixii soddonaad hijiriyada marka eh, cali bin abi aalib iyo ciidankiisiyo sii socda waxaa ka hor yimi saxaabigii la odhan jiray cabdillahi bnu salaam radi allahu canhu wuxuu ahaa saxaabigaasi nin reer bani israa'iil ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam jannadu ninkaa bushaariyey waxa weeye almashhuud biljanna jannada loogu bushaariyey nebiga bushaariyey sala allahu aleyh wasalam marka cabdillahi bnu salaam baa wuxuu qabtay faraskii cali bin abi aalib uu saarnaa buu hoggaankiisa qabtay markaasu wuxuu leeyahy yaa amiir almu'miniin laa takhruj amiirkii mu'miniinta o adigu ha bixin ilah baan ku dhaartay haddaad baxdid muslimiintu suldaan dambe iyo markaa nin madaxoo dambe weligood yeelan maayaan ha ka bixin buu leeyahy magaalada madiina marka qolo kamida dadkii ka dambeyda dilka cuhmaan oo ku dhex milantay ciidankii cali bin abi taalib baa caayey markaa saxaabigan cabdillahi ibnu salaam marka cali baa yidhi ninkan faraha ka qaaday ilah baan ku dhaartay wuxuu kamid mid aha saxaabadii waaweynada rasuulka sala allahu aleyh wasalam kadibna cali bin abi taalib waxa u yimi wiilkii uu dhalay dee curadkiisa ahaye xasan ibnu cali nebigu alayh salaatu wasalaam isagana jannada ugu bushaareeyey sayida shabaabi ahli ljanna xasan wa xusein marka xasan ba wuxuu leeyahay aabe waan kula teliyey buu leey oo wadi diiday oo wadi caasiday wuxuu idhi markii la dilayo cuthmaan ibnu cafan aniga kugu idhi magaaladan madiine iskaga bax yaan lagu soo raacin oo la odhanayna cali bin abi taalib oo magaalada madiine jooga oo saxaabigii wanaageesiga ahaa baa lagu dhex dilay arrintaa waad iga yeeli weyday buu yidhi waxaa kale uu yidhi xasan sidoo kale intaanay dadku baycadan iyo heshiiskan iyo madaxni lagaa dhigan waniga kugu idhi ha aqbalin ilama iyo dhammaan gobollada waaweyn ee muslimiinta oo dhan ay ku yeelaan ha aqbalin oo markaa markiiba ha lahaadin oo yacni markiiba e, madax ha noqonin arrintana waan kala teliya buu yidhi aadna waad iga diiday sidoo kale markii ay baxday gabadhani yani wuxuu u jeedaa caaisha iyo labada nin ee talxa iyo markaa zubayr bn alcawaam ridwanullahi calayhim markii kuwaasi ay baxeenna waxaan kugu uli faraha ka qaad ilama iyo heshiisay gaadhayso arrintaasi waana diga diiday buu leey marka xasan waxa u jawaabay aabihii dee cali bn abi aalib ahaa radia allahu canhu ardaa oo wuxuu ku yidhi idhegayso wiilkaygiiyow markaad leedahay ha bixin oo yani ka bax magaalada madiine baan u jeedaa oo cuhmaan ibnu cafaan markii la dilaya adigu lahayd iskaga teg magaalada madiina cusmaan xusaar baa lagu hayay buui iyo go'doon go'doonkaa lagu hayay mid lamidaba ana laygu hay waana runtii taasiyo dee saxaabada waaweyn cali bin abi aalib iyo zubayr iyo sacad ibn abi waqas iyo talxa ibn cubaydillah iyo cabdillah ibn cumar ishaa haysay iyo diirada haysay marka haddii ay dhaqdhaqaaq ay sameeyaan sidii loo dilay cuhmaan ibnu cafaan maalintii cadayd barqada ahayd unba dee loo dili lah marka annagaba waana lagu hayay buuri xusaarka iyo go'doonka tan kale aad tidhi intaanad madax noqoni ama baycada dadku aanay kula gelin wuxuu yidhi waxaan ka cabsaday markii ay dadkii o dhan ay diideen saxaabadii waaweyneyd ay diideen khaliifu noqdo oo talxa diiday oo ibnu cumar uu diiday oo sacdi uu diiday oo aan anigu diiday oo ay igu soo noqdeen igu soo celceliyeen yaanu ogolaada yaa noqon karaayo bal markaa marka taana waan ku qasbanaa buu leey sababtoo ah haddii aanu markaa isagu noqon lahayn nin khaarijia ama ku kacay dilkii cuthmaan ka dambeeyey raggaasunbaa meesha madaxayno noqon lahaa oo kaafiqiy ibnu xarbi baa odhan lahaa khaliif baanahay ama ashtar nukaci ama ragga kale aanu ka sheekayn doono ka dambeeyey dilkii cuthmaan ibnu cafan radi allahu canhu arda tan kale aad tidhi ha ka daba tegin caaisho iyo zubayr iyo talxana iyagana ha ka daba tegin aad tidhi taanama ma waxaad ila doonaysaa buu yidhi anigoo madax dadka muslimiinta u ah in sidii xeedran marba meel laga soo geliya inaan noqdo marka cali bin abidalib uu ka jawaabay su-aalihii xasan ibn cali radi allahu canhu ardaa arrin cilmiyeysanna way ahayd dabcanna su-aalahan aad iyo aad ban dee usii gudagelaynaa lakin waxaan doonaynaa oo keliya si aynu uga gaadhsiino bal dhacdooyinkii taariikhada dhacay inaynu soo bandhigno oo keliya cali bn abi aalib radi allahu canhu warqad buu u qoray magaalada kuufa uu leeyahay rag cusub baan idiinsoo magacaabay waanan maqlay arrinta cajiibka ah ee meesha ka dhacday ee argagaxa ahayd waxaad noqotaan dad markaa ilaahay dartii isu kaashada oo isu gargaara una kaca buu leeyahay arrinka waxaanu rabnaa oo keliya heshiis baanu rabnaa dadkan waxa ummaddan soo celin karaayo keliya walaaltinimadeedii inay kitaabka eh, qur-aanka ay gacanta ay saaraan marka oo ay qabsadaan kitaabka marka eh, khudbaddaas u akhriya warqad risaalad noocaas oo farrin noocaas oo kalea buu u diray magaalada kuufa sababtuna waxay ahayd walaalayaal nin hore oo uu diray waa kuwii soo celiyey eh, magaalada kuufa kuufa laftigeedu way kacsantaha oo waxay leedahay Eh, saxaabo waaweyn baa dee joogto alqacqaac ibn camruy abu muusa alashcari raggaasaa dee jooga waa kuwii lahaa eh, cuthmaan ibn cafan oo la dilay eh, raggii dilay marka la keeno ayaanu baycada gelaynaa bay leeyi marka iyaga laftigoodana way kacsaneen lakiin fariinta noocan uu diray iyo warqadaasuu diray wuxuuna u dhiibay warqadii maxamed ibn abi bakr iyo maxamed ibnu jacfar maxamed ibnu jacfar cali baa adeer u ah waxaa dhalay jacfar ibn abi aalib jacfar adayaar radi allahu canhu ardaa labada ninna waa walaale maxamed ibn abi bakr iyo maxamed ibnu jacfar waa walaalo xagga hooye walaalikan yihiin waxa wada dhashay aasma bintu cumays baa wada dhashay labadaa ninbu warqadii u dhiba wuxuu ku yihi kuufa taga warkana sidaa ugu sheega dadka joogana marka gaadhsiiya oo fariintan gaadhsiiya in rag cusub loosoo magacaabay kadibna magaaladii madiina buu dad buu u diro wuxuu ihi bal hadda wixii hub iyo saanadiiyo nalagu caawin kara soo qaato waa la soo qaaday marka kadibna uu khudbadeeyey marka cali bn abi aalib khudbad ka mid a ah, khudbadihiisa cajiibka ahayd ee taariikhda gashay ayna tusinaysa ninkaasi siduu aftahanka u ahaa siduu imaamka u ahaa siduu caadilka u ahaa radia allahu canhu arda ilaahay raalliha ka ahaaday wuxuu leeyahay haddii aynu soo qaadano khudbadiisi wax ka mid a ah, in allaha acazanaa bilislaam wa rafacanaa bihi ilaahay baa wuxuu nagu ciseeyey oo uu nagu sharfay diinta islaamka waanu nagu kor yeelay wajacalanaa bihi ikhwaanan wuxuu naga yeelay markaa islaamka wuxuu nagaga dhigay walaalo ayuu nagaga dhigay bacda dillatin wa qilatin wa tabaaqudin وتباعد yacni islaamnimada ka hor waxaa jiray buu tilmaamaya dulidnimo iyo yaraan iyo isu cadhaysi dadkii isu cadhoonaya iyo kala fogaansho waxaasoo dhan ilahay wuxuu ku kaxeeyey diinta islaamka buu leey fajara annaasu calaa dalika maa shaa allah islaamnimada iyo wanaaggaas ayay muslimiintu ku guda jireen ilaa intuu ilaahay uu ka doonayo alislaamu diinuhum islaamka ayaa ahaa diintoodii walxaqu qaa'imun baynahum xaquna wuxuu ahaa mid dhexdooda ah oo xaqa ayay isku xukumi jireen walkitaabu imaamuhum meesha wax laga soo xiganaya masterkood iyo imaamkoodna waa kitaabka qur-aanku u ahaa xataa usiiba hada arajulu ilaa iyo laga dilaayo ninkan wuxuu uga jeedaa cuthmaan ibnu cafaani biaydi haaulaai alqowm ay ku dileen hadda qoomkan iyo kuwii dilay buu tilmaamaya adallahum ashaytaan liyanzaca bayna hadihi lum oo shaydaanku uu dulleeyay oo khudlaan uu ku riday si ay ummadda u kala kaxeeyaan alaa weyna hadihi luma laabudda min muftariq buu tilmaamay yani ummadda tani islaamku waxa laabudda ah yani waxa waajib ah in ay kala jajabto kama iftaraqat ilumamu qablaha sidii ummadihii ka horreeyeyba ay u kala jajabtay ururo yaryar iyo organizationno iyo anagu e, e, waxaanu nahay xisbi hebel iyo urur hebel iyo wax noocaas saasay u kala jashabaysaa dee nebigaa sheegay isagaana inooga warrami doona cali bn abi aalib radi allahu canhu waynoo soo socotaay wuxuu yidhi fanacuudu billahi min shari ma huwa kahin waxaan ilaahay ka magan gelaynaa shar kastoo waxay shar laba sharkiisa uma caada thaniya mar kaluu haddana istaago uu khudbadeeye markaasu wuxuu yidhi inahu laa budda mima huwa kaa'inun an yakuun warkii jiraaba cakaaruu iman wixii jiraaba halkanuu iman buu tilmaamaya alaa ina hadihi lumma sataftariqu calaa halaatin wa sabciina firqa wuxuu tilmaamayaa waar hooyaay ummadda tan islaamku waxay u kala jabi doontaa saddex iyo toddobaatan kooxood nebigaa tilmaamay taa sala allahu caleyh wasalam sharuha firqatun tuxibbuni ta ugu sharka badan waxa weeye koox sheeganaysa in ay aniga i jeceshahay walaa tacmalu bicamali haddana kuma dhaqmayso dhaqankaygii iyo camalkaygiiyo waxaan la iman jira waa shiicada de ma cid kale ayuu u jeeda marka cali bn abi aalib xilliga dee shiica maysan jirin manaysan abuurnayn laakiin bar bilowgoodu meeshii ay ka bilaabmaysay bay ahayd iyo sidoo kale saxaabigani maadaama uu dee saxaabi rasuul uu yahay waxaa laga yaabaa inuu nebigu sala allahu caleyh wasalam uu u sheegay marka arrintaas inay jiri doonaan dad ku xadgudbaya isagaa alimaam cali ibn abi aalib radi allahu canhu arda waqad adaragtum wara'aytum waad soo gaadheen buu yidhi dadkaayo indhahabad saarteen kuwa sheeganaya inay jecel yihiin oo haddana sunnadii nebiga iyo hadyigii baalmaray falzimuu diinakum warbal diintiina gacanta ku haya buu leeyahy wahtaduu bihadyi nabiyikum kuna hanuuna hanuunkii nebigiinna watabacuu sunnatah oo bal raaca sunnadii nebigiina sal allahu calayh wasalam wa acriduu cama ashkala calaykum xataa tacruduu ila alkitaab kana fogaadaa buu yidhi wixii shubahaadku ay idinka galaan wixii shubahooyin iyo waxaas ay idinka galaan ka fogaada ilama iyo intaad u bandhigaysaan arrinta kitaabka weyn ee qur-aanka fama carafahu alqur'aanu falzamuuh wixii qur'aanku uu sheega qaata wamaa ankarahu farudduu wixii uu diidana ka taga oo ka fogaada warduu billaahi rabban ilaahina rabbinimo raalli uga noqda wabilislaami diinan diinta islaamkana islaamnimo raalli uga noqda wabimuxammadin nabiyan nebi muxamedna sala allahu alayh wasalam nebinimo raalli uga noqda wabilqur'aani xakaman wa imaaman qur'aankana mid idin xukumay iyo raalli uga noqda buu tilmaamay waxa weeye markaa khudbadaasi khudbad bay ahayd ina tusinaysa markaa saxaabiga weyne siduu fasiixa u yahay siduu aftahanka u yahay sida uu cilmiga badan iyo eh, fiqiga faraah badan iyo aqoonta faraah badan ee uu ka dhexlay nebiga sala allahu alay wasalam ayayna tusinaysa sidoo kalena waxayna tusinaysaa inuu yahay rajulu lmowqif ninkii ku habboonaa mowqifkan dabcan ibtilaa badan iyo imtixaan badan ba xilligiisii dhacay laakiin waxa isweydiin bal kasoo qaad saxaabi aan ahayn cali bn abi aalib oo markaa booska xilligaa taagan oo madaxweyne ka ah bal muslimiinta kasoo qaad bal waxaad kasoo qaadaa zubayr oo markaa khaliifa ama talx oo khaliifa ama sacd ibn abi waqaas oo khaliifa ama cabdillahi bni cabaas oo khaliifa ama cabdillahi bni cumar oo xilliga khaliifa yacni xilli ay adag tahay bay ahayd ayaa kusoo aadantay markaa oo la dilay cuthmaan ibni cafaan oo de fitnada intaa leeg ay dhacday ayaa markaa isaga kusoo beeganta oo xilligaasi xilli aad u qadhaadh bahayd ninkaas mowqifka sidaa u adag la mooyaane nin kale kama bixi karaynin radia allahu canhu waardaah kadibna waa baxay marka cali bn abi aalib wuxuu tegey meesha la dhado rabada rabada waa meel u dhexaysa marka magaaladii madiine uu ka baxay iyo magaaladii uu ku socday kuufa la odhan jiray kuufa waa ciraaq bay ku taallaay deetana dadkii la socdayba waxay weydiiyeen horta maxaynu u soconnaa iyo aynu rabnaa marka wuxuu dhahay cali bn abi aalib nuriidu lislaax waxaanu rabnaa heshiis un baan rabnaa muslimiinta in heshiis uu dhex dhaco markay usoo dhowaadeen markaa magaaladii kuufa ay usoo dhowaadeen ayaa waxaa soo gaadhay warkii cajiibka ahaa warkaasi wuxuu sheegayaa in magaaladii basra dad badan lagu laayay toddobaatankii qof ee lagu dilay ee ka dambeeyey dilkii cuthmaan warkii baa loo soo sheegay iyo sidoo kale ninkii waaligii iyo bara saabka u ahayd ee cuthmaan ibnu xunayf lo jiray isaga laftigiisina magaaladii laga eriyey magaaladii gacanta ay ku haystaan ciidankii ay hogaaminaysay caaisha bint abibakr radia allahu canha o marka cuthmaan ibnu xunayfba laftigiisii baa yimi wuxuu u yimin marka amiir lmuminiin cali ibn abi aalib wuxuu leeyahay amiir lmuminiin dhegayso waxaan kaa tegay anigoo garh leh anigan iminkana waxaan soo noqday anoo bilaa garhoog timba aan laygu ogeyno waa layga guray buu tilmaamay warkii dhacayna waa u sheegay marka wuxuu dhahay cali bin abi taalib khayr khayr baad markaa asiibtay marka ajar baad ka helaysaa falka ay kugu kugu sameeyeen marka cali bin abi aalib wuxuu tegey meesha la ydhahdo diiqaar halkaasuu joogay wuxuu sugayey labadii nin ee uu diray ee aynu nidhi walaalay ahayn xagga hooyada ee maxamed ibn abi bakr iyo maxamed ibnu jacfar ee uu kuufa u diray warqadda uu u dhiibay labadii nin buu ku sugayey meesha la ydhahdo diiqaar labadii nin haddaba waxay galeen magaaladii kuufa markii ay galeen wax jawaaba may helin oo looma jawaabin waayo magaalada kuufa way ruxmaysa iyada laftigoodu waxaa joogay abaa muuse alashcari wuu diiday marka deetana waxay dhaheen cali ibn abi aalib radi allahu canhu baycada wuu diiday marka abu muuse alashcari oo wuxuu leeyahay ilaah baan ku dhaartay baycadii cuhmaan aan ka qaaday ayaa weli qoorteeda saaran yani baycadii markii horean cuhmaan u hayay baa weli qoortayda saarano kama tegaya buu yidhi ilaa iyo aanu layno qatalata cuhmaan raggii ka dambeeyey cuhmaan dilkiisii kama tegayno ayay leeyihiin meel kastoo ay joogaan iyo mar kastoo ay joogaan iyo meel kastoo ay joogaan iyo goob kastoo ay joogaanba dayn mayna buu leeyahy kuwa hadda ka hor baan idiin sheegay arrinta ku saabsiisan dilka cuhmaan waa arrin dhammaan saamaysay muslimiintu meel kasta ay joogaan dhanka kalena cali bin abi taalib laftigiisu isagu laftigiisu wuxuu doonayaa in la laayo raggii ka dambeeyey dilka cuthmaan laakiin wanagii xalqadii hore kusoo fasirnay ee aynu si waadixa u tilmaamnay ee arrinta laysku haya ay tahay tawqiidka ma iminkaynu laynaa mise waynu la sugnaa cali wuxuu leeyahay aynu dowladdeenna makansiino oo dowladdeennu ha awood ha yeelato dabadeedna aynu qabanno ha gadaal baynu ka sharixi doonaa insha allahu tacaala meesha maandhaafku uu ka imanayana halkaa wey marka waxaa dhacday walaalayaal markii uu abu muuse alashcari uu diiday inuu baycada la galo cali ibn abi aalib iyo magaaladii kuufaba ay diiday ayaa cali wuxuu diray haddana dad kaloo fariin badan fariin ka sida isaga ayuu marba mid dirayey si uu bal hadda reer kuufa loo soo qanciyo ay ugu soo biiraan isaga marka wuxuu diray cabdillahi ibn cabaas buu diray wuxuu diray wiilkiisii xasan ibn caliy buu diray wuxuu diray cammaar ibna yaasir radi allahu canhuma wuxuu diray ninkii la odhan jiray ashtar annukhaci ashtar annukhaci Eh, wuxuu ka mid yahay raggii ka dambeeyey dilkii cuthmaan radi allahu canhu ardah gadaal baynu ka sheegi doonaa ninkan iyo hawlihiisa isaga laftigiisana adigu isqaabqabsi iyo diidime iyo yeel markii ugu dambeysay intoodii badnayd magaaladii kuufa way ogolaatay abu musa alashcari isagiina waa la casilay wuxuu madax ka ahaa xagga salaada iyo masaajidka ayuu eh, salaada ka tujinayay markaa cali baa casilay marka eh, madaxdii qabaa'ilada intoodii badanayd way yeeleen eh, waxay yeeleen amiir ilmuminiin cali ibn abi aalib waxaa ka mid ahaa alqacqaac ibn camru geesigii muslimiinta kunkan inuu dhigmi jiray la qacqaac ibn camru ka rajul abubakar baa wuxuu leeyahay codka qacqaac ibn camru radi allahu canhu wuxuu u dhigmaa goobta dagaalka marka la joogo nin wuxuuna madax ka ahaa magaaladan kuufa gaar ahaan qeybta militariga iyo ciidanka ayuu madax u ahaa marka qacqaac wuxuu kusoo biiray cali ibn abi aalib dhankiisa ayuu kusoo biray waxaa kale kusoo biray sacru bnu malik waxaa kusoo biray hindi bnu camru waxaa kusoo biray haytham ibnu shahaab waxaa kusoo biray zayd ibnu sawxan waxaa kusoo biray cadiy ibnu xatim aلطa'i radi allahu canhu waxaa kusoo biray almusiib ibnu najbah iyo yaziid ibnu qays iyo xijr ibnu cadiy raggaasaynu kasoo qaadan karnay lakiin dad badan ba waxay kusoo biireen dhankii caliy ibn abi alib radi allahu canhu haddaba markii reer kuufa intoodii badanayd ay cali kusoo biirtay oo miisaankiisu xagga uu u batay ayuu cali haddana wuxuu doonay radi allahu canhu in uu fariimo u diro magaaladii basra oo ay haystaan markaa dee kooxdii caaisha radi allahu canha ay hogaaminaysay markaa wuxuu diray qaacqaac ibni camruur ayuu diray saxaabigaasuu diray radi allahu canhu oo wuxuu ku yidhi bal basra tag oo bal soo warayso markaa qaacqaac wuu tegey magaaladii basraca ishuu u tegey radia allahu canha wuxuu yidhi yaa ummaah hooyadii mu'miniintay maxaa ku soo saaray deetana waxay tidhi waxaana soo saaray dilkii cuthmaan ee lagu dilay sida markaa xaqdarada ah ee gardaradaa ah loo dilay sidoo kale wuxuu u tegay talxa iyo zubayr talxa iyo zubayrna isla jawaabtii ee caaisha siisay oo kale ayay siiyeen dabadeedna wuxuu yidhi marka qaacqaac ibnu camru radia allahu canhu waardaah arin cajiiba buu tilmaamay wuxuu yidhi magaaladan basre miyaydan ku dilin dadkii laayay ama ka dambeeyey dilkii cuthmaan waxaad disheen buu yidhi toddobaatan nin toddobaatan ninba yani sagaal iyo lixdan bay dileen hal nin baa ka fakaday marka wuxuu yidhi hal nin baa idinka fakaday ninka ka fakadayna waxaa la dhahdaa xurquus ibnu zuhayr xurquuskaasaa idinka fakaday markuu idinka fakaday ayaa qabiilkiisii waxa u kacay isaga lix yani lix kun oo nin baa usoo baxay lix kun oo daydinkana wa idinka tiro badan yihin marka waa ka caajisteen oo nimankaasi way iska kiindhiciyeen marka wuxuu yidhi idinku waxaa rabtaan maslaxo maslaxadaas waxa weeye in aad dishaan dadkii ka dambeeyey dilka cuthmaan laakiin arrintaa waxaa ka dhalanay mafsado weyn mafsado weyn baa ka dhalanaysa subxaan allah oo ah in ay muslimiintu madaxa isla galaan subxaan oo dadkii la kala saari waayey arrintaasaa ka dhalanaysa wayna dhacday run ahaantii oo markay laayeen eh, raggii reer basra markii la laayey eh, sagaal iyo lixdan ay dileen halkan nin baa baxsaday baynu nidhi oo la dhahdo xurquus ibnu zuhayr ninkaasi qabiilkiisii buu u tegey qabiilkiisu qabiil markaa dee wax iska dhicinaya ahayn lix kunoo nin baa soo haaday marka marka wuxuu yidhi haddii aad eh, leedihiin waxaanu laynaynaa dhammaan dadkii ka dambeeyey dilkii cuhmaan radia allahu canhu waad layseen laakiin nin baa idinka baxsaday ninkaasina awood buu yeesh waanad iska dhicin kari weydankaas oo waxaad tidhaahdeen waanu ka caajisnay hadduu uu cali ibn abitaalib uu dhahay cudurdaar baan aniguna haystaa xilligan wakhtigan aan joogo aan haystaa sababtoo ah nimankii ka dambeeya dilka cuhmaan awood bay leeyihiin ee aan cagta u dhigo oo aan sugo oo idinku bal hoggaansama oo markaad idinku hoggaansataana dowladdu ay inoo suganto nimankan aynu layno markuu qacqac ibnu camru fikraddaa keenay fikrad aad u cajiiba bay ahayd run ahaantii run ahaantii oo aanay saxaabadu xitaa aanay ka fekerayninba marka wuxuu ku yidhi caaisha waxay ku tidhi marka maxaanu samayna wuxuu ku yidhi marka qacqac ibnu camru arrintu waxay u baahan tahay ayuu ku yidhi marka qacqac aynu dejinno marka hore nimankani sheekada ay ka dhex faa'iidaysanayaan waa innaga isku dirkeenna ee aynu marka hore horta hawsha dejinno idinku isoo hogaansama markaad hoggaansantaan ayaynu gaadhaynaa qasdiga aynu leenahay oo ah in aynu ka aargoosanno raggii ka dambeeyey dilka cuhmaan dilka cuhmaan cidina raalli ka maaha cali wuxuu leeyahay haa hala laayo laakiin iminka maaha zubayr iyo dalxa iyo caaishana waxay leeyihiin iminkanu laynayna mucaawiya bin abi sufyaanna wuxuu leeyahy iminka hala laayo subxaan allah laakiin cali bin abi taalib radi allahu canhu wuxuu ahaa nin aqoon badan nin wuxuu ahaa caqli badan nin garaad badan nin ka soo jeeda dee markaa dhashii nebiga iyo markaa radi allahu canhu ilaahay uu fahansiiyey markaa mowqifka ayuu ahaa oo wuxuu leeyahay nimankii ma xilligan power bay leeyihin awood bay leeyihiinoo de weynaga awoodiba kari weyn u weyne markay magaalada madiine ay soo gelayeen ee ay bal badrheer ay ku dilayeen goor barqa ah cid u baxdana la waayey dee bal nimanka awoodda noocaasa leh sidee baynu dili karana midda kalena mafsadaaba ka dhalanaysaa oo mafsadi kasii daran iyo xumaan kasii daran baaba ka dhalanaysa subxaan allah arrintii wayla dhaceen markaa saxaabadii gaar ahaan caaisha iyo zubayr iyo dalxa arrintii bay la dhaceen waxay dhaheen waayahe haddaba waynu heshiinayna aynu heshiino ha la heshiiye baa la yidhi dadkii o dhan way farxeen markii la yidhi waa la heshiinaya marka laakiin waxaan arrintan nacay nimankii ka dambeeyey dee dilka cuhmaan sababtoo ah cidda loo heshiinaya waayo cidda loo heshiinaya laleeyahay ha la heshiiyo waa in la laya iyaga soo marka qoladaasina waxay ku dhex jirtaa dhanka cali bin abiaalib bay u badan yihiin ayay ku jiraan xaggaasay ku jiraan marka kuwaasi way naceen fikraddan odhanaysa ha la heshiiyo sababtoo ah laba qaylo dhexdood bay qaadhaan ugu dhex jirtaa iyo cunta ugu dhex jirtaa laba qaylo yacni laba qabiilo islaynaya ayaa midba waxa ugu dhex jirta dagaalkaas in yaro maslaxa ah maslaxada yar buu raadsanaya marka wuxuu maslaxada yar intaa yar la eg ayuu doonaya in ummadda oo dhan ay burburto laba qaylo soomaalida tidhaahdo laba qaylo dhexdood baa marka aniga quudkaygu ku jiraa walciyaadu billahi rabbilcaalamiin kuwanna quudkoodu wuxuu galay inay muslimiintu dhammaadaan oo iyaguna ay ku dhex dhuntaan marka arrintii markii la yidhi waa la heshiinaya beerkaa wada go'ay laakiin intii kale saxaabadii iyo dadkii o dhan way farxeen labadii qoloba dhankii markaa cali bin abi taalib iyo dhankii kale ee caaisha iyo zubayr iyo dalxa marka cali waa istaaga waa khudbaday markuu ilaahay u mahada naqay ayaa wuxuu yidhi ummaddatan nebi maxamed ka gadaal waxay ku kulantay abubakar radi allahu canh abuubakar markuu geeriyoodana cumar bay ku kulantay cumar markuu geeriyoodayna cuhmaan bay ku kulantay kadibna arrintaasaa dhacday dilka ah baa dhacay ee beritole anigu waan safrayaa waan baxayaa buu yidhi iyo marka heshiis baan gelaya ee isoo raaca imana raacayaan buu yidhi cid ka mid ah dadkii ka dambeeyey ama gacan ku lahaa dilkii cuhmaan ibnu cafaan arrintaasi waxay ku ahayd waran ayay ku ahayd iyo waxay ku ahayd waxay ka naxaan dadkii ka dambeeyey dilkii cuhmaan marka way shireen waa kuwan haddaba sharloowayaashii iyo habaarqabayaashii ka dambeeyey dilka cuhmaan waxay samaynayaan balu fiirsadaa subxaan allah waayo taariikhda halkan aad iyo aad inaan u fahno weeye meesha dadka islaayey ee dilka iyo fitnada ka dambeeyey maaha saxaabada iyaga dhexdooda ee balaayadana ku dhex jirtay balaayadani bal qaabka ay dhagartan xun ee qadhaadh iyo markaa waxaan ay dhigayaan balaynu fiirin markii arrintii sidaa saxaabadii ay ku heshiisay aynu heshiin oo nimankan aynu cagta u dhign oo taskiin ayaa ah buu yidhi markaa qaacqaac ibnu camru meesha halla la dejiyo nimankan ha soo dhex baxaan markaas ayaa waxaa dhacday habeenkiiba nimankii sharlawayaashahaba shiray ee ka dembeeyey dilkii cuthmaan oo ugu horreeya ninka la dhahda alashtar annuqaci waa ninkaynu tilmaamaynay alashtar annukhaci ayaa kow ah waxaa ku xiga ninka la dhahda shariix ibnu awfa waxaa ku xiga cabdillahi ibnu saba alyahuudiy ibnu sawda ninkaasna waa kuwan kale waa laga yaabaa sababta ay u dileen cuthmaan ibnu cafaan in ay ahayd jagadoon ama maslaxadoon ama in yaro adduunya iyo wax noocaas ah ayay ayaa ku kalifaysa ama laga yaabo colaad ama ganaax marka cuthmaan ibnu cafaan uu kusoo rogay markii eh, ay galeen marka yani xad bay galeen mathalan waxaa ka mida mid ah waxaday oo xad lagu fuliyey oo kale kaas ciil iyo cadha ku dhacday deetana waa kan ku kacay marka cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu marka kuwa kale waa laga yaabaa in loo helo asbaab laakiin ninka la dhato cabdillaahi ibnu saba alyahuudiy ibnu sawda isagu wuxuu ahaa islaam nacayb isagu islaam nacayb ninkaasi wuxuu ahaa islaamka iyo diinta uu soo horjeeda waana ninka loo tiirinayo in uu aasaasay madhabka la dhato sabaiyada subxaan allah markaa cabdilaahi ibnu sauud qabax allahu wejha lacanahu allah ilaahay aan lacnado wejigiisana allah xumeeye ninkaasina ka mid buu ahaa raggii dilay cuhmaan ibnu cafaan falka noocan ahee soo socdana way ku kiciyo doonaan waxaa kaloo ka mid ahaa ninka la dhado salim ibnu thaclaba waxaa kaloo ka mid ahaa calba ibnu lhaytham iyo rag kale marka waxay isku ahaayeen tirada good laba kun iyo shan boqoloo nin bay ahaayeen oo ahaa raggii ka dambeeyey dilkii cuhmaan ibnu cafaan waxay ku dhex jiraan ciidankii cali ibn abi aalib in labadaa kun iyo shantaa boqol nin keliyo saxaabiya kuma jirto walxamdu lilahi rabbilcaalamiin saxaaba kuma jirin markaa raggii ka dambeeyey dilka cuthmaan ibn cafan waxay ahaayeen dadka qulqulatooyinka ama dhagarqabayaashii dembiilayaasha marka way isweydiiyeen waxay dheen war waa maxay sidani oo cali ilaah baan ku dhaartay qur-aanka cid ka taqaana ma jirto buuri ninkanina wuxuu raadinayeyba inuu innagayna laayaba maanta un baynu ogaanabay dhaheen cali laftigiisuna in uu doonayey inuu innagayna dilo markaa waxay dhaheen maxaynu samaynaa beri toole dadku oo dhan heshiis bay gelayaan markay heshiiskaa galaan cidda heshiiska loo gelayana waa inaga qoomkan oo dhan cidday raban waayo de waa innaga talxa iyo zubayr iyo caaisha maxaa soo saaray oo kasoo saaray maka iyo madiina oo keena basra waxa kasoo saaray inay raadsadaan raggii ka dambeeyey dilkii cuthmaan calina waa kanoo maanta waaba caddaystayba wuxuu leeyahay raggan haba yaana iraacinba ninkanina waa nin aqoon cilmigiina waa leeyi marka ninkan laftigiisna maanta inoo caddaatay in uu doonayo inaynu dilo ee maxaynu samaynaa ashtara nukhacigiiba u hadlo wuxuu yidhi war waynu ognahay buu yidhi aragtida dalxa iyo zubayr waanu ognahay inay nimankaasi kolliyo kolleba doonaya inayna dilaan calina maantaynu ogaanay radi allahu canhu inuu isaguna doonayo inuu ina dilo ee maxaynu samaynaynaa dadkii innaga inugu heshiinayaan in layna laaye marka fikradey keeneen dhowr fikradood ayaa la keenay markaa maxaynu samaynaa marka ibnu sawdaa baa hadlay marka wuxuu dhahay maye waxaa hadlay ashtara nukaci baa hadlay oo wuxuu yihi waxaynu samaynaynaa cali bni abi aalib laftigiisa ayaynu dilaynaa oo cuhmaan baynu raacinaynaa labadaasi ha israacaan subxaan allah markaan labadaa dilno baawarkeenna iyo muuqanaya deetana dadku shib bay odhanayaan raalli bay noqonaya marka cabdilaahi ibnu saba alyahuudi ibnu sawda ayaa yidhi habaarqabahaasaa wuxuu ihi bi'sa maa qulta war waxaa tidhi xuma naga aamu waxaasi hadal maahe haddii aynu dilno inagu gebigeennaba laba kun iyo shan boqol baynu nahay kow laba kun iyo shan boqol markaynu nahay ciidankan kale cali bin abitaalib la socda laftigiisa iyo shan kunoo dalxayo zubayr la socda intaasiba intay isu soo raacaan baa gam laynaga dhigay marka taasi tala maaha ee tala kala keena waxaa hadla ninkii kale calba ibnu lhaytham lo odhan jiray wuxuu yidhi war aynu yaacno oo aynu magaalo tagno magaalada markaynu tagno aynu dhufaysyo qodanno bal meesha aynu halkaa dhufayska qodan cabdillahi ibnu saba alyahuudiy habaarqabihii baa haddana yidhi waa abujahalkii cusbaa abujahalkii kale cusbaa weeye ninkani markaa kiibaa hadle wuxuu yidhi habaar kugu dhac adigana war waxaa tidhi xuma ma waxaad doonayseen dar dadka intaad inaga dhex saartid dabadeedna markaynu ka dhex baxno ay inta labada qole inta isu keenshiyan dhahaan oo raggaynu ku dagaalamaynaba soo kuwa godkan ku jira oo dabeetana dam laynaga siiyo waar hadalkaa waa mid xun oo hadda maxaanu samaynaa bay dhaheen haddaba habaarqabihii ibnu sawda baa wuxuu yidhi cabdillahi ibnu saba alyahuudiy ibnu sawda oo yahuudi ahaa islaamnimo sheeganaya ayaa wuxuu yidhi waxaanu samaynaynaa war labada qolo ayaynu dhex gelin taasa innaga inoo fiican labada qaylo dhexdooda aynu ku dhex jirno labada col ee waaweyn dhexdooda ayaynu ku dhex jirin waan ku dhex dhuumanayna marka subaxii la gaadhana iyagoo dadku salaadii subax intaan la gaadhin goor habeena in ay tahay ayay qolo inaga inaga midana waxay tegaysaa ciidanka zubayr bn iyo dalxaya caaisha qayb qoladaasi ayay qabanaysa qolada kalena cali bay safkiisa joogaysa deetana waxay ku bilaabayaan dagaal iyagoo dadku isla baraadla oo la og yahay dagaal baa laysku dhufanayaa seefa lala dhacaya dad baa la laynaya deetana qaylada markay dadku qayliyaan oo la dhaho hayaay waanala ballan buriye ballantii aanu galnay waana la ballan buriyey ayaynu dhex gelaynaa deetana dagaalku saasuu ku dhacaya ha qadhaadhaato sheekadu saasay kusoo gebagebayeen nimankii habaanqabahaas bal u fiirso walaalayaal wuxuu ku kacay iyo falku ka dambeeyey wayna u suurta gashay run ahaantii subaxii markii la gaadhay ayaa labadii kooxood kooxdii cali bin abi taalib radiallahu canhu uu hogaaminayey iyo kooxdii kale ee caaisha ay hogaaminaysay ayaa waxay ku kulmeen meesha markii dambe noqotay qasriga cabdillahi bnu ziyaad cabdillahi bnu ziyaad waa nin kale weeyaan waa xilliga wuxuu joogay isaguna xilligii markaa mucaawiya bn abi sufyaan wiilkiisii xilligii la dilaya markaa xusein ibnu caliya radia allahu canhuma meeshaas haddaba qasrigiisii ahayd halkaasaa markaa ay labadii kooxood ku wada kulmeen muddo saddex cashaa la joogay farriimaa la ysu diray dadkii way kala degeen waa la heshiinayaabaa la yidhi cali bin abi taalib baa istaagay wuu khudbadeeyey wuxuu idhi islaax baan rabnaa iyo inaynu heshiino iyo in dabkan holcamaya in la demiyo baan rabnaa subxaan allah dabeetana wuxuu weydiiyey qoladii kale oo wuxuu ku yidhi bal iska war bal iska warrama buu yidhi marka iyagina waxay dhaheen wixii aanu kula soo heshiinay alqacqaac ibnu camru atamiimi sidii baan weli qabnaa bay dhaheen cali bin abiaalibna waxay weydiiyeen su-aalo badan bay weydiiyeen marka qolyihii la socotay ciidankiisa waxay dhaheen qolyahan horta inala dagaalamayo xujo ay inagula dagaalamayaan iyo daliilla ma haystaan cali wuxuu ahaa nin aqaad u aqoon ah badan alimaam cali radi allahu canhu wuxuu yihi ha way haystaan buu yidhi markaase waxay ku dhaheen haddii ayba dhacda dagaal even haddii ay dhacdaba dagaal oo aan labadeenu islayno oo kaasi uu dhinto annaguna aan dhimanno labadayduba jannada ma geen cali wuxuu idhi haa labadeennuba insha allahu tacala ilahay waxaan ka rajaynaynaa inaanu jannada galno waa taa walaalayaal qalbiga wax bartay iyo cilmiga sababtoo ah qofka cilmiga caalimka ah mararka qaarkood wuxuu dhaamaa balaayiin qof buu dhaamaa run ahaantii subxaan allah waxaa dhacaysa dadka qaar baa saxaabi rasuulkii ilaahay lasoo suxbadiisii soo galay oo nebigu jannada ugu bashaareeyey oo sababta uu soo baxay ay ahayd keliya inuu u soo aaro saxaabigii sida foosha xun loogu dilay magaalada madiina cuthmaan bnu cafaan ayay qole leeyihiin waxay ahaayeen khawaarij maya may ahayn khawaarij alimaamu caliy bn abi baa fahansan waxa loo yaqaano istraatiijiyadda wuxuu ihi qoladaasi waxay ku dagaalamayeen inagula dagaalamayaan waa xaq inaguna maadaama aynu dowladda islaamka difaacayno waxaynu ku dagaalamayna waa xaq waa laba walaalo ah oo wada dagaalama subxii maalintaa waa la galabayste walaalayaal deetana waxa ay soo direen qoladii cali bn abi aalib waxay soo direen cabdillahi bn cabbaas bay wefdi ahaan bay soo dirteen dhankan kalena qolyadii kale caaisha radi canha iyo zubayr iyo dalxa waxay iyaguna soo direen wefdigoodii ahaa muxamed ibnu dalxa asajjaad waxaa dhalay dalxa ibnu cubaydillahi ayaa dhalay radi allahu canhu marka labada nin baa wada hadlay laba wefdibaheda waa la heshiinay habeenkaa markaa la heshiiyey dadkii habeenkaa si wanaagsan baa loo seexday laakiin shayaadiintii falka maleegtay iyagu si xun bay u seexdeen waa habeenkii markaa ay maleegayeen dhibta markii ay qoraxdii saa u soo baxayso wax yaray ka adhsantay salaadii subax wax yaray ka adhsantay ayay labadii kooxoodbay kala dhex galeen weerar bay ku bilaabeen marka sheekadii lagu heshiiye wey seef baa dabada loo qabtay bug bug bug mar keliyunbaa qoladii cali bn abi aalib ay qaylisay war maxaa dhacay markaase waxay dhahen hadrun hadrun hadrun waanala ballanburiye waanala ballanburiye qoladii kale caaisha iyo safkooda ahaydna iyagana seeftiiunba dabada loo qabtay bug bug dad badan ha dhintaan dhiigu ha daato allah war maxaa dhacay hadrun hadrun hadrun ballanburis ballanburis oo qolyihii cali bn abi aalib ciidankiisii baana ballanburiyo dagaal baaba bilaabmay qolyahan kalena waxay dhaheen dagaal kalaa bilaabmay labadii ciidan iyadoo markaa aan waxba la kala ogeyn ayaa nin walba hubkiisii ku cararay iyo maryihii uu gashan karayay ama qalabkii uu ku dagaalamayo nin walba uu soo qaatay subxaan allah dagaalkii qadhaadhaa baa dhacay markaa walaalayaal labaatan kun oo ciidan ayaa markaa cali bin abitaalib safkiisa ahayd iyo soddon kun oo caaisha bint abibakar iyo saxaabadii kale la socotay ayaa iyaguna ahaa safkooda ahaa marka macrakadii qadhaadheed baa dhacday markii macrakadaasi ay dhacday aya caaisha may joogin goobta dagaalka caaisha waxaa joogtay magaalada basra waxaynu nidhi magaalada basra waa laga soo baxo waxa la yimi qasrigii la odhan jiray cabdillahi ibnu ziyaad halkii uu ku yaalay baa la yimi marka ninkii la odhan jiray kacab ibnu sawr ayaa orday waa ninkii qaadiga ka ahaa magaalada basre ee markiina aynu nidhi fariin buu ka qaaday cuthmaan ibnu xunayf ninkii waaligii iyo barasaabka ka ahaa magaalada basre qabanayay magaalada madiine warka soo wareysanay waa ninkii ninka aadka u cilmiga badnaa qaadiga ah inu sheegin kibaa tegey wuxuu qabtay magaalada basra markii dagaalkii uu dhacay oo dee dadkii ay dagaalamayaan wuxuu yidhi haddaba an umilmuminiin u yeedho umilmuminiin buu yeedhay caaisha radi allahu canha wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa in ay markay arkaan haweenaydii nebiga sala allahu caleyh wasalam uu qabay inay labada qoleba dagaalka ay joojiyaan oo bal markaa heshiisin uu dhaco deetana wuu soo kaxeeyey awrkiibuu soo saaray hawdajkiibuu soo geliyey hawdajkana wuxuu ku soo dahaadhay duruuc duruucdu waxa weeye aalada wakhtigaa la gashan jiro la isticmaali jiro markaa fallaadho aanay si fudud aanay uga dhex gudbayn ama leebkii marka lagu tuuro aanay si markaa fudud aan uga gudbaynin marka hawdajkiyo qolkii yaraaye ay saarnida orka dushiisa ahayd ayaa wuxuu kusoo dahaado kusoo daboolay duruucdaas dagaalkii waa bilaabmay marka waxaa dagaalamaya maxay saxaabadii subxaan allah fitnadii weyneed ee nebigu uu ka digaya baa dhacday mubaarasa ba bilaabantay in laisu soo baxo cammaar ibnu yaasir radi allahu canhuma ayaa wuxuu sitaa warankiisi waxaa kasoo horbaxay zubayr ilah mankugu dhaariye balo fiirsada dhibta nimankaas ay geysteen zubayr baa kasoo horbaxay markaasuu zubayr wuxuu leeyahay ataqtuluni ya abalyaqdaan war abalyaqdaan oo waa cammaar ibnu yaasir midi dilaysa markaasuu wuxuu leeyahay cammaar ibnu yaasirna laa ya aba cabdallah cabdillahi ibnu zubayr ibnu cabdillahi waxaa la odhan jirta abaa cabdullahi ila cabdillahi ibnu zubayr buu dhalay markaasuu may kuma dilay deetana zubayr waa iskaga tegay isagoo aan dilinba wuu dili karaye zubayr geesi buu ahay dhowr jeer horena waan kasoo warramnay laakiin xadiis baa jira xadiiskaas waa dhextaal buu u yahay dhammaan dagaalada soo socda oo dhan dagaalkan iminka macrakatiljamal la dhaho iyo dagaalka soo socda macrakatu sifiin la dhaho xadiiska dhextaalka u ah waa xadiiskan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiiskan taqtuluka alfi'at albaaqiya isagoo la hadlaya camaar ibnu yaasir ayuu wuxuu ku yidhi camaaro waxaa ku dilaysaa adiga alfi'ati albaaqiya kooxda kacsan ama kooxda dulmiga ama gardarradu xaggooda ay u janjeedho qoladaasaa ku dilaysa camaarow marka qof kastaaba u ka cararay xadiiskan saxaabado dhan way ogeen ama intii waaweyneed aqoon bay u lahayd qof kastaaba camaar waa laga ordayaa sababtoo ah haddii camaar la dilo wuxuu kooxdiisu ay noqonaysaa maxay fi'ati albaaqiya kooxdii markaa dulmiga ku kacaysay subxaan allah marka xadiiskaasi waa dhextaal marka zubayr markuu arkay inuu camaar uu yahay ayuu ka orday dabcan uu dili kari lahaa camaar oday weyn buu xilligaas sagaashan jir meelahaasi da'diisu ay maraysay radia allahu canhu ardaa marka waa iskaga tegey dagaalkii bilaabmay iyo fitnadii weynayde nebigow calayhi salaatu wasalaam uu ka waramay dad badan baa lagu dilay markaa goobtaas nimankiibaa dee dagaalka horinaya nimankii ashtar nukaci cabdillaahi ibnu ibnu sawdaagi habaar qabihi cabdilahi ibnu sawda ama cabdilahi ibnu saba ibnu sawda raggaasaa dagaalkiisaa u hurinay oo warmihii turay oo fallaadhihii riday oo seefihii dadka la dhacay oo dhagxaantii la dhacay oo manjaniiqiya waxay doonaanba qaaday oo toorri ku dhufanay wax allaaliya waxay kasoo horbaxaaba laynay de marka haddii dani ku qabatay bay noqonaysaa marka lagu dilaya inaad wax iska dhicis marka dadkii way iska dhiciyeen marka dad badan baa meeshii ku dhintay subxaan allah dabadeedna cali bin abi aalib radi allahu canhu maalintii intuu fadhiistay buu wiilkiisi wuxuu ku yidhi xadiis eh, yani mutawaatir buu yahay marka wuxuu ihi layta abaaka maata qabla hada alyowm bicishriina sana shallaytadaydee aabbahaa balmuu maanta ka hor uu dhinta labaatan sano ka hor cali baa markaa leh radi allahu canhu bal shallaytadeedee maanta dhibtan intan la eg ee dhacday saxaabadii nebiga iyo muslimiintu ay isku gashay dhiigga lagu daadinayo bal maanta maxaa eh, ijoojiyey labaatan sano ka hor inaan dhintabay ahayd buu leey cali bn abi taalib radia allahu canh markii markaa ay eh, eh, ciidankii ay arkeen ee la dagaalamee laysku jiro ayuu cali wuxuu dalbaday bal haddaynu la kulmo saxaabadii waaweyneed ee talxa ibn cubaydillaah radi allahu canhu iyo zubayr bn alcawaam ridwan calayhim marka labadii nin saddexii saxaabiye waaweynaa baa isu yimi cali oo xaggan ka yimi iyo zubayr iyo talxa oo fardahooda saaran marka iltaqat acnaaqu khuyuulihim waxa kulmay xitaa qoortii fardahooda marka qoorihii fardahooda ayaa muuqda way isu muuqdaan halkaasay isaga muuqdaan marka markaasu wuxuu leeyahy cali bin abi aalib alam akun akhuukuma fi diinikum war miyaynan walaala ku ahayn xagga diinta taxrumaanu dami wa axrumu damukuma oo aydan xaaraan idinka ahayn dhiiggaygu anigana dhiiggiinu xaaraan iga ahayn waa sida arrinku marka dee qadri baa dhacay oo ballanburiba qoloba waxaa leedi idinka na ballanburiyey oo nagu bilaabay dagaalka kuwa kalena ay leeyihin may idinka nagu bilaabay dagaalka war bar maxaa meesha kasoo doonteena isku keensaliday markaasu mid walba wuxuu leeyahay saxaabada u fiirso marka ay wax ku qancaan ee arrintaa ay xaqa u arkaan arintaa way ku dhaqaaqayaan ridwaanullahi calayhim marka iyagoo ay qadhaadhahay ayuu wuxuu leeyahay talxa ibnu cubaydillah talxat alkhayr talxat alfawaad radia allahu canhu arda wuxuu leeyahay waxaan u imi in aan ka aargoosanno qatalata cuhmaan raggii dilay saxaabigii weynaayada nuurayn radi allahu canhu waardaah raggaas ninkii dilay inaan sokodeed dhinto ayaan ka fiican buu leeyahay noloshaba noloshuba raaxa maleh cuthmaan baa laygu ag dilay noloshu raaxa male buu leey zubayrna sidoo kale wuxuu leeyahy sidaasoo kale haddaba waxa dhacday walaalayaal cali bn abi aalib baa wuxuu soo xasuusiyey zubayr xadiis cajiiba xadiis cajiiba ayuu soo xasuusiyey waana xadiiska dhanka kale haddana u rogaya macrakada iyo dagaalka wuxuu ku yidhi cali bin abiaalib ba wuxuu ku yidhi zubayr atadkiru yowma mararta maca rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam ma xasuusataa zubayrow maalin aad isoo martay aniga iyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam fii bani hanam meesha reer bani hanam halkaa aad nagu soo martay oo fa nadara ilaya wa daxik oo nebigu markaa aniga i fiiriyey oo uu qoslay wadaxigta ilayh oo markaadna nebiga aad ku qosasho aad isla qosasheen ma u jeedaa ma xasuusataa oo faqulta aad tidhi adigu laa yadacu ibna abi aalib zahwa yacni cali bni abi taalib joojin maayo arrintiisan isbandhigayo faanfaankiya intan joojin maayo kelmaddaa markaad tidhi ma xasuusataa oo faqaala laka rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam oo uu kugu dhahay rasuulkii ilaahay sala allahu alayhi wasalam innahu laysa bimusahwin isagu ma aha nin faanaya ama kibir uu ku jiro latuqaatilannahu wa anta daalimun calayk waad la dagaalamaysaa zubayrow adigoo weliba isaga dulmiyo ka xaq daran oo ku gardaroonay subxaana allah xadiiskii buu soo xasuustay zubayr markaasuu wuxuu ihi allaahumma nacam alla ilaahayow iminka xasuusta walow dakartu maa sirtu masiiri kada ilaah baan ku dhaartay haddaan xasuustay igu jirto xadiiskaasi ilaah baan ku dhaartay maba soo dhaqaaqeenba wwallahi laa uqaatiluk ilaah baan ku dhaartay kula dagaalami maayo buu yihi cali bin abi aalibo midna ogaada cali bin abi aalib iyo zubayr bn alcawaam maxaysu yihiin waa ilmaabtay <laughs> cali bin abaa aalib iyo zubayr waxaa dhashay safiya bint abi aalib laba wiil nin iyo gabar walaalaba kala dha waa ilmaabti haddana fikradda iyo diinta eh, yani aragtida lagu kala duwanaaday waa walaalo waa islaam laakin waxa lagu kala duwanaaday fikrada diin fikradan ujeeda iyo aragtida lagu kala duwanaaday oo ah cali uu leeyahay aynu u kaadina nimanka aanu ka argoosanno marka aynu dowladdeenu xoogaysato oo zubeyrna uu leeyahay maya iminkan doonaya nimanka in aanu layno labadaa fikradood baa markaa halkay mushkiladu ka imanaysa tawqiidka iyo xilliga ayay ka imanaysa marka zubayr markuu arrintii xasuusiyey ile sala allahu aleyh wasalam axaadiis fara badan baa jirta oo arrimahan uu kaga warrame ayuu zubayr uu ciilkan biyeyba oo uu yidhi ilaah baan ku dhaartay waa xasuusta arrintaa wallahi kula dagaalami maayo marka zubayr waa iskaga noqday dagaalkii waa iskaga baxay iyo macrakadii markuu macrakadii haddaba uu ka baxay ayaa habaarqabo kale oo la dhaho camru ibnu jarmuus camru ibnu jarmuus ninka la dhaho ayaa dabagalay wuxuu arkay zubayr ibn alcawaam oo macrakadiiya goobtii dagaalka iskaga tegay subxaan allah zubayrna dee geesigoodu ahaa zubayr sidee bay markaa u daynayeen marka camru ibnu jarmuus baa arkay zubayr oo baxay zubayr waa iska tegey isagaya wiil kaloo mawlihiisa ahaayo u shaqaynaya ama uu adeegayey oo catiya la dhaho waa iska tegey deetana camru ibnu jarmuuskan habaarqabahaas ayaa markaa ka dabayey deetana wuxuu ihi xaajan kaaga baahanaya baahi baa jirta deetana waa la wada sheekaysta aduga cabbaar deetana waxay gaadhay xilligii salaad deetana wuxuu dhahay zubayr salaaddii gaadhay aynu tukanno waa la weysaystay waa la tukaday salaaddii intii lagu guda jiray ayuu camru bnu ljamuux wuxuu soo qaaday seeftiisii ayuu tacni ku sameeyey oo torridiiyo seeftiibuu ka taagay zubayr bn alcawaam radia allahu canhu ardaa faqatalah wuu dilay laa xawla walaa quwata ila billah qadri ninaan goobta dagaalka ma joogo maxaad ku dilaysaa maxaad u dilaysaa goobta dagaalka wuu iskaga tegay bebel maxaad ku dilaysaa inaad habaar qaban tahay yad inkaar qabtid bal maxaad ku dilaysaa nin ka mida tobankii saxaabiya nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ugu bushaareeyey jannada halkaasaa markaas zubayr ibn alcawaamna uu ku dilay markaasuu weliba kurta ka gooy wiilkii yaraa carar ee meesha joogay riwaayo kale ay tilmaamayso me meeshu waxay ahayd waadi sibaac meesha la dhaho oo markaas zubayroo hurda ayuu qadri ahaan iyo eh, shirqool ahaan buu u dilay oo madaxana uu kasoo goy inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun bal cidduu dilaya u fiirsada walaalayaal waa zubayr bnu alcawaam radia allahu canhu wa ardaah sidoo kale dalxa ibnu cubaydillaah dalxat alkhayr laftigiisana isagoo goobtii dagaalka jooga ayaa sahmi yacni waran baa lasoo turay yani shiish ama fallaad baa lasoo tuuray Eh, leeb baa lasoo tuuray leeb aan la garanayn cid allaaliyo cid soo tuurtay waa ariib oo mid aan meel allaaliya meelu ka yimi aan la garanayn talxa wuxuu sitaa walaalayaal maryihii buu sitaa hubkii buu sitaa eh, wuxuu sitaa dee dircigii buu sitaa iyo kabihii dhaadheere khufeynka loo yaqaan si ay ahaataba warankii wuxuu kaga dhacay lugta ama ruugu kaga dhacay marka dhiig baa ka yimi dhiiggii baa istaagi waayey dhiiggiiba istaagi waaye ilaa iyo dhiiggii uu buuxiyey khufaynkii kabihii waaweynaaye dee dagaalkii la xidhan jiray ilaa iyo kabtii ay dhiig ka buuxsantay subxaan allah markii dhiiggii uu istaagi waayey buu tamar daraaday markaa talxat alkhayr radia allahu canhu ardaa marka waxa dhacday wuxuu yidhi wuxuu u yeedhay wiil yaroo ka mida dadkii isaga u shaqaynaya moolihiisa ka a ilaya cibaad allah ilaya cibaad allah bal xaggayga u kaalaya buu yidhi marka ninkii yaraa mawlihiisa ahaabaa qaaday oo faraskii ku qaaday wuxuu geeyey magaaladii basr daar meel buu geeyey yani meel yaroo daara buu geeyey halkaa markuu jiray buu wuxuu dhahay talxa ibnu cubaydillah radia allahu canh allahuma khudnii licuhmaan ilaahayow aniga cuhmaan ii qaad iba qabo idilba ninkii cuhmaan haddaan aargoosigiisiiba keeni waayey radi allahu canhu ardaa aniga idil halkiiba isaga inaan nafti kaga baxday radia allahu canhu arda waa talxat alkhayr subxaan allah waa saxaabadii tobankii saxaabiya jannada loogu bushaareeyey bal eeg fitnadaas iyo habaarqabayaashaas ka dambeeyey dilkii cuthmaan ibnu cafaan waxay kaleeneen subxaan allah waaye laba hogaamiye ayaa markaa waxay ka geeriyoodeen qaybtii ay caaisha hogaaminaysa markay arrintaasi dhacday ayay caaisho markaa hawdajkeedii saaran iyo markaa waxay saarnayd awrkii iyo qolkii yaraa ku jirta ayaa lasoo kaxeeyey goobtii dagaalka la keenay markaase waxay tidhi ninkii kacab ibn aswar lo odhan jiray ama kacab ibnu sawr lo odhan jiray qaadigii magaalada basra ayay ku tiri war bal masxafkan iyo kitaabkan qaad oo bal dadkani kitaabkan qur-aankiila waa muslimiina kitaabka saaw qaada waxa tiri war kitaabkaasaynu ku kala xukun tegayn marka waxa dhacday kacab baa isagoo marka hoggaankan ahaya awrkii caaisha ay saarnayd ayuu kitaabkii qur-aanki iyo masxafkiina sara cirka saasoo kale ugu qaaday marka waxa arkay habaarqabi cabdillahi ibnu saba asawda markuu arkay kitaabkii qur'aanka ayuu wuxuu gartay inay muslimiintu kolleyba ay xagga qur-aanka ay usoo liicayaan oo dhan in heshiiska galno marka ma doonayaan habaarqabayaashaasi ma rabaan tootaliba in uu dhaco markaa heshiis inuu dhaco dabadeedna iimaanka waxay kaga soo qaadeen kacab ibnu sawr warmo iyo fallaadho iyo seefa dabada loo qabtay subxaan allah iyo shiishki iyo leebkiiba dabada saa loogu soo qabtay ilaa maa iyo eh, ninka kacbni sawr isaguna uu halkaa uu ku geeriyooday ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiye haddana intaa kumay ekaanin habaarqabayaashii ee waxay dooneen in ay caaisho laftigeedana awrkan ay saaran tahay iyo hawdajkeeda inay ku dilaan caaisha way qaylaysay waxay leeday yaa bunaya udkurullah waar carruurtaydiiyow ilaahay xusiya maalinta qiyaame dee tanayta gacmaha sare u qaaday bay ilaahay bariday waxay tihi allaahumma alcan qatalata cuhmaan ilaahyow lacnad oo naxariistaada ka fogee kuwii ka dambeeyey dilka cuhmaan dabadeedna ummaddii mar keliya qaylisay oo waxay wada tidhi allaahumma lcan qatalata cuhmaan ilaahayow lacnad wii ka dambeeyey dilkii cuhmaan u fiirsada waxay ku tusinaysaa saxaabadaasi inaanay wax kale usoo bixin oo keliya ay usoo baxeen saxaabigaa sida dulmiga ah loogu dilay marka saxaabadii way qayliyeen marka qayladii faraa badnayd ba waxay gaadhay cali bn abi aalib radi allahu canhu markaase wuxuu la yidhi maxay dadkaas ay ku dhawaaqeen waxaa la yidhi ummilmuminiin baad ducaynayso waxay habaaraysaa kuwii ka dambeeyey dilkii cuhmaan markaasuu cali bn abialib laftigiisina wuxuu dhahay allahuma lcan qatalata cumaan ilaahay ou lacnad ciddii ka dambaysay dilkii cumaan nimankii maysan joojinin dagaalkii laysuma joojinin sidiiba u socday warmihii iyo fallaadhihii sidiiba la ysugu tuurtuuraya ilama iyo awrkii ay saarnayd caaisha lagaga dhigay sida maroboobta yani sida loogu soo tuurayo waran iyo loogu soo tuurayo fallaadh ee lagu soo tuuriye leeb lagu soo tuuraye iyo shiishka logusoo ayuu maraboob noqday ama caanaqubta caanaqubta waa taqaanaan qodxaha yaryara kasoo taagtaagan tabtaasoo kale ayuu markaa awrkii iyo qolkii yaraa dusha ka saarnay hawdajka ahaa uu saasuu noqday subxaan allah ilaahay un baan ku dilin caaisha laakiin meel kastaba dolool yaroo kastaba waxa kasoo taagan waran iyo fallaadh iyo leebba ka taagan kadibna awrkiibay weerareen qof kastoo markaa awrka saa u qabta hogaankiisa waa la dilaa ilaa awrkii eh, hogaankiisii lagu dilay toddobaatan nin subxaan allah markii toddobaatan la dilay ayaa waxay ogaadeen qolyihii reer caaisha ay hogaaminaysay inaan nimankan iska dhicin karaynin iyaguna ilaa iyo ay weeraraan calankooda marka calankoodiiba iyaguna weeraran oo rag badan baa ku dhintay calankii cid qaada la waayey ilaa markii dambe cali bin abiaalib laftigiisu isagu u qaaday radi allahu canh macrakadan waxa la macrakat iljamal waa ama macrakat qaطci ayaadi sidoo kalena waa la dhahaayo gacmaha laysgoyni oo markuu qofku uu saa u qabto hogaanka awrka gacantiisoo go-onunba halka ku dhacaysa subxaan allah dagaalkii oo dhan markaa wuxuu noqday in laysku laayo awrkii agtiisi awrka agtiisi yaa qabta kii qabtaba waa la dilaa kii qabtaba waa la dilay ilaa afartan la dilay haddana toddobaatan kale la dilay oo lagu dilay awrkii hogaankiisii subxaan allah markii dambe waxaa qabtay hogaankii cabdillahi ibni zubayr geesiga aynu ka sheekaynayno eh, radi allahu canhu dabcan caaisha eh, habaryartii bay ahayd isagu markaa muu hadlaynin hogaankiibuu qabtay wuu dagaalamay marka waxaa kasoo horbaxay ashtara nukhaci nimankii abaarqabayaasha ahaynu sheegaynay ee ka dambeeyey dilkii cuhmaan kaasaa kasoo horbaxay markaa way dagaalameen marka ashtarkiibaa markaa wuxuu ku dhuftay madaxa ayuu cabdillahi zubayr wuxuu kaga dhuftay safety marka koofiyad buu sitay koofiyaddiiba ku dhacday dhaawac baa soo gaadhay dhaawac weyn baa soo gaadhay marka cabdillahi ibni zubayr radia allahu canhu isaguna safety ama warankiibuu si yaroo fudud ugu dhuftay waa la yskale marka wuu qabsaday saasuu u qabsaday deetana dhulka isula dhaceen markay isqabsadeen bay dhulka iskula dhaceen sidaasay isu hayeen iyagoo dhulka isku hayo cabdillahi ibnu zubayr wuxuu dhahay wa maalikan waqtuluu maalikan macii waxaad dishaan ninka aniga iyo maalikbana wada dila maalik iyo anigabana wada dila maalik waayo ashtar annukacigan ayaa maalik la dhahaa subxaan allah hadduu afkiisa ka odhan lahaa anigii ashtar ha la dilo oo uu ashtar odhan la ashtar waa la ogaa inuu ka dambeeyey dilkii cuhmaan hal mar ayaa shan kun oo seefood baa ninkaa gogoyn lahayd laakiin ilaahay amarkiisa wuxuu dhahay markaa cabdillahi ibnu zubayr idila aniga markaa ninkii malik lo odhan jiray marka malik magiciisa labaad buu dee ninkan ahay wuxuu leeyahay ashtar nukaci hadduu odhan lahaa ashtar baa aan hayaaye kaaliya dila meel aan maray lema arkeen subxaan allah laakiin ilaahay unbaa hadalkiisii wuxuu ka yeedhsiiyey cabdillahi ibnu zubayr uqtuluunii ana wa maalikan aniga iyo maalik baa wada dila saasuu haystaa marka marka labadii qolaa kala yimi qoladii caaisha waxay jiidatay cabdillahi ibnu zubayr qoladii kalena waxay jiidatay ninkii ashtara nukhaaci la jiray maalintaa cabdillahi ibnu zubayr waxaa soo gaaray dhaawac fara badan ilaa toddobiyo soddon dhaawacaa soo gaadhay subxaana allah markii dambena mid nin kala yimi deetana waxay dhaheen awrkaas oo eh, la boqmagooyo mooyaane dagaalkaasi istaagi maayo markaa awrkiibay boqmagooyeen markaasuu awrkii sawaxan iyo dhawaaqan weligeed la maqlay inuu ku dhawaaqay awrkii dhulku ku dhacay markaa subxaan allah markuu awrkii dhulka ku dhacay ayay jabeen qoladii caaisha radia allahu canha wa ardaaha marka waa laga gacan sarreeyey mar hadduu awrku dhacay dagaal lagu hoobtay buu ahaa run ahaantii macrakatil jamalwey fitnadaasoo dhanna waxaa ka dambeeyey habarqabayaashaasa ka dambeysay subxaan allah aynu sheegaynay eh, gaar ahaana cabdullaahi ibnu eh, ibnu saba alyahuudiy iyo raggii dilay cuthmaan ibnu cafaan baa ka dambeeyey inay saxaabadu laftigooduna ay faraha qaadaan oo dhiig muslimiintu ay halkaa ku daataan dagaalkii markii uu dhammaaday ayaa cali bn abi taalib wuxuu faray dadkii dadka dhaawaca ah in aan la dhaawac dilin yacnii isagoo dhaawaca ha dhaawac tirina sidoo kale midka baxsadee carar ah hadaba gelina waxba ku samaynina kii qol isku soo xidha ama guri guri galana ha ka dabagelina subxaan allah waxaa kaloo markii dambe uu faray inuu hawdajkii caaisha ay ku jirtay iyo awrkii dee la boqmagooye inta lasoo qaado marka wuxuu faray camaar ibnu yaasir buu u yeedhay iyo maxamed ibn abi bakar maxamed ibn abi bakar iyo caaisha waa walaalo profers caaisha halkanay taagan tahay oo kooxdan dhan bay hogaaminaysaa maxamed ibn abibakarna oo walaalkeed ahina dhanka iyo safka cali buu kasoo dagaalamaya subxaan allah cabdiraxmaan ibn abibakar iyo maxamed ibn abibakar oo walaala ahi labada dhan bay kasoo kala jeedaan subxaan allah aragtida iyo fikradda lagu kala duwan iminka aanu layna nimanka qatalata cuhmaan iyo maya idinku hoggaansama aanu hadhow laynay intaasaa hawsha intaa leeg ka dhacaysa subxaan allah waa la soo qaaday marka caaisha hawdajkeedii qol yar bay u sameeyeen waxa usoo galay markii ugu horreysay walaalkeed maxamed ibn abibakar may soo dhoweynin camaar baa soo galay may soo dhoweynin caaisha markii dambe cali baa usoo soo galo wuu salaamay markaase salaantii ka qaaday markaasuu ku yidhi iska warran xaaladaada ummilmuminiin markaasi tiri waan fiicana kadibna dadkii intii kale madaxda ahaaba u yimi salaamay salaantiibay ka qaadaysay marka waxa dhacday nin kaloo la dhahdo acyun ibnu dabiicat almujaashiciy ayaa wuxuu ka soo dhex baxay hawdajki subxaan allah markaase caaisha waxay tiri war lacnada kugu dhacday maxaad naga soo fiirinaysa subxaana allah deetana wuxuu yidhi wallahi ma ara ila xumayra wuu dacaayadinayayo wuu kaga cadhaysanaya xumayra waa magac ay lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam marmarka qaarkood wuu ugu yeedhi jiray walow axaadiistaasi ay daciif tahay laakiin magacaas wuxuu aha xumayra waa qofka cas midabka casaanka ama casuusta le weeye o kale marka sidii uu ku yasayo kale ama uu ku cayn caayayoo kale ayuu caaisha hadalka saasoo kale uu ku leeyay marka dadka qaar baa waxaa jira xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam magacyo dadka sharaf agtooda ka ahaa ayay ku cay waxa jirtay cali bin abi taalib waxaa ka mida ah magacyadii uu ku faani jiray in laodhan jirayna kunyadiisa abaturaab abaturaab nebigaa ugu jiray sala allahu calayh wasalam qumya abaturaab marka waxa dhacday ninbaa maalin wuxuu doonaya inuu cali ibn abi aalib uu kaga cadhaysiiyo markaasuu ku uri yaa abaturaab yaa abaturaab wuxuu inuu kaga cadhaysiiyo subxaana allah kaasuu ku yidhi abaa turaabkaad sideeday kaga cadhaysiiy waxa weeye magaca aan ugu jecelahay oo waxa iigu yeedho ii bixiyey rasuul rasuulullah sala allahu caleyh wasalam aduu calaa kulli xaal caaisha kan way habaartay waxay tidhi hataka allahu sitrak ilaahay haku ka shifa bay ku tidhi waqadaca yadak gacmahana haku gooyo abda cawrataka cawradaadana ha ku muuji subxaan allah ilaahay wuu ka aqbalay caaishad ducadiiyo ninkii magaalada basare horta lagu dilay waana la salbiye gacmahana waa la gooye maryahana waa laga qaawiyey markaasaa meel kharaab ahna lagu tuuray meydkiisii subxaan allah laa ilaaha ila allah ummahaat lmuuminiin cidda markaa soo faragashata zawjaatii zawjadii nebiga sala allahu alayh wasalam oo nebiga uu yidhi waxa weeye waa zawjadayda fi dunya waalaakhira qofka wax ka sheega haddii ay habaarto habaarkeedu waa ku dhacaya sida iminka kaaba ay ugu dhacday walaalayaal aynu soo gebagabayna baan u malaynaya kolle wayna ugu dheeranaysa laakiin waa in yar is intan yar ugu dambayso keliya aan waxa dhacday ninkii la odhan jiray camru bn ljamuux ee dilay zubayr bn alcawaam saxaabigii weynaa ayaa madaxiisiibuu soo qaad deetana wuxuu u yimi cali bn abi aalib isagoo doonaya inuu ugu bushaareeyo ninkii madaxa u ahaa kooxda dhan ee zubayr madaxiisii baan ku hay horta seeftiisii markuu cali arkay zubayr seeftiisii ayuu wuxuu dhahay latalama hada sayfu daafaca can nabiyi sala allahu alayh wasalam allah fara badanaa fara badanaa seeftaasi imise jeer bay nebiga sala allahu alayh wasalam ay difaacday deetana waa loo sheego waxa la yidhi nin baa sheeganaya in uu dilay zubayr bn alcawaam cali bin abi taalib wuxuu yidhi rasuulki ilaahay wuxuu dhahay sala allahu aleyh wasalam bashiruu qaatila bni safiya binnaar qofkii ugu bushaareeye kii dilay wiilkay safiya dhashay naar ugu bushaare safiya waxay dhashay dawaa zubayr bn alcawaam ka dilaya ugu bushaareen naar nebigaa sheegayba sala allahu alayhi wasalam kii markuu arkay inuu ahlunaar uu yahayo xadiis nebiba uu meesha uu jiro oo uu ogaaday kolliyo kolleyba inuu cali bin abitaalib uu dilayo ayuu carro wuu isdilay isagiiba isbereeyeyba subxaan allah marka laba jeerba naar iyo cadaab uu ku mutanaya marka koowaad uu isdilay marka labaadna xadiis nebi jiro wuxuu isku dilay saxaabigii weynaayey zubayr bn alcawaam ayuu wuxuu ku dilay qaab shirqool ah walaalayaal caaisha radi allahu canha waxay qabatay magaalada basra ayaa la geeyey waa la kaxeeyey waxa waday marka walaalkeed maxamed ibn abi bakar waxay ku degtay daartii cabdillahi ibnu khalaf alkhuzaaci ninka la dhaho iyo gabadha la dhaho safiya bint alxarith ibnu talxa gabadhaasina arrin bay leedahay dhowr carruura kaga dhintay dabcan dagaalkan cali radi allahu canhu dadkii dhintay buu soo maray ilaahay buu naxariista u weydiiyey inna lilahi wa inna ilah raajicuun u naxariisa labadii qolaba wuu aasay markaa dad badan baa markaa macrakada ku dhintay kadibna wuxuu yimi magaaladii basra wuxuu arkay dalxa ibnu cubaydillah laa ilaha ila allah saxaabigii weynaaye dalxa ayuu arkay markaasuu cali bn abi aalib murugooday oo uu ka shilleeyey markaasuu intuu ciiddii madaxa uu ka masaxay ayuu wuxuu yidhi casiizun calaya ya aba muxamed way igu adag tahay buu yidhi abaa maxamedow abaa maxamedow way igu adag tahay an araaka mujandalan inaan ku arko adoo dhintay way igu adag tahay buu yidhi ilaah baan ku dhaartay waxaan jeclaan lahaa dhacdadan intay dhacayso labaatan sano ka hor inaan dhinto ayaan ka jeclaan lahaa buu yidhi intaan arkaayo nin ka mida saxaabadii nebiga weliba khaasatan talxa ibnu cubaydillaah radi allahu canhu ardaah oo markaa sarca ah oo la dilay markaa wuu ku tukaday labadii kooxood dad bal dagaalkaas u fiirsada waxa dad ku dhintay toban kun oo qof baa ku dhintay shan kunoo xaggana iyo shan kunoo labada shan shan bay ayaa ku kala dhintay inna lillahi wa inna raajicuun kadibna waxay waxa lasoo qaaday markaa dadkii kale markaa la qaqabtay ayuu wuxuu keenay masaajidka dadkii jayshu caayisha ciidankii caayisha masaajidka basru keenay wuxuu ku yidhi faraha laga qaado ha la siiyo waxalaaliya waxay rabaan Eh, hubka oo keliya un ha laga ilaaliyo hubka un ka ilaaliya lakin wixii kale ay leeyihin halasi marka cali radi allahu canhu wuxuuna barayaa aadaab iyo akhlaaq iyo aad u sarraysa dabcan dadka mu'miniinta way islayn karaan ilahay baa qur-aankiisa ku tilmaamay inay dhici karto suurtagalna tahay dad mu'miniina labada qoleba ay mu'miniin yihiin inay islaayaan in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma haddii laba kooxood oo mu'miniina ay isdilaan hagaajiya labadiiba iimaankii wuu u sheegay oo wuu u nisbeeyey wuxuu ihi laba mu'miniina haddii ay isdilaan hala heshiisiyo marka laba mu'miniina marka ay isdilaan qawaacidda iyo aasaaska u oolaya xaggeenu ka baranayn waxayna baraya alimaam caliy bn abi aalib radi allahu canhu arda maxaa ka mida qawaacidda kow qof muumina haddii ayba dhacdo fitna idindhex marto shakhsigaas hadduu dhaawac yahay horta lama dhaawac dilayo oo dhaawac hadduu yahay dhaawaca lama dhaawac jaray marka labaad hadduu cararo oo uu firdhado kama daba tegaysid marka saddexaad hadduu guri uu galo oo uu kaa orto guri uu galo oo waa qof mu'mino guri uu kaa galo kama dabagelisid guriga subxaan allah qawaacidda haddaanay fitnadu fitnooyinka noocaas oo kale ayaan yani ilaahay xikmad buu ka watay waxa kan alle subxaana wa xikmad baa dee ka dambaysay inay saxaabadu sidaas muslimiintu ay islaayeen xikmad baa ka dambaysay waxay ahayd in aynu qaadanno xikmadda ku dhex jirta qofka muslimka haddii aisdishid sidoo kale ma qafaalanaysid haweenkiisa iyo carruurtiisa gaalka haa laakiin muslimka ma qafaalinaysid sidoo kale xoolihiisana dhici maysid hadduu uu dhintayna waa la kafmayaa waa loo maydhayaa xabaalaha muslimiinta la geynayaa waa lagu tukanayaa waa loo ducaynaya waa qof muslina subxaan allah marka waxaa jirtay qoladii markaa dee asabaiya cabdillahi bn saba alyahuudiya kuwii uu ku dhex jiray ayaa waxay dhaheen nimankan waynu laynay xoolahoodana waynu qaadanaynaa dumarkoodana haddaanu doonno waynu qafaalinayn markaasuu cali wuxuu ku yidhi ooma caaisha radia allahu canha oo ah sawjadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa doonaysaa in ay inaad qafaalataan markaasay afka wada qabsadeen walow ay jirtay hadallo badan nimankani dee niman naxaya maaha niman dhidar qabayaala weey waa niman habaar qabayaalo inkaar qaba oo waxaasoo dagaal ah waxa dhicays inay wasirigooda iyo dembigooda iyagunba dee faraa loo gelinaya ila iyagaa ka dembeeya waxaasoo dhan walaalayaal waynagu dheeraatay baan filaya waxaanad ka raalli ahaataan codkayga oo xabeeb badan ay ku jirto sababtoa ah waan xabeebaysnaa ama waxaan waxoogaa duraya wax noocaasa ah baa jirtay intaasaan insha allahu tacaala walaalayaal kusoo gabagabanaya intaynu ku kulmi doono mawduuceenan mawduuca xiga hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wsala allahuma cala sayidina muxamedi nabiy lamin